bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin nabiyina muxamedi wcla alih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo shanaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin sala اllahu calayh waalih wasalam baabu karaahati tamani اlmowti bisababi durin nazla bihi walaa ba'sa bihi likhowfi اlfitnati fi اddiin wuxuu baab yahay oo ku saabsan yahay karaahatu tamaniyi اlmowt in la kohdoon la jeclayn sharcan in la tamaniyo oo la jeclaysto la baryo geeri iyo dhimasho bisababi durin nasala bihi dhibaato ku qabatay darteed dhibaato adduunyada kugu qabatay nolol cidhiidhi ah matalan xanuunku dhibay matalan hawl adduunya darteed inaad u barido ama aad u jeclaysato inaad dhimato naftu kaa baxdo in aan la jeclayn oy karaaha tahay walaa ba'sa bihi dhib malaha in la tamaniyo geeri iyo wad likhawfi fitnati fi ddiin cabsi aad ka cabsanaysa diinta in lagaa fitneeyo diinta in lagaa fitneeyo xilli zaman xunbaad matalan joogtaa magaalo aan diinta ku wanaagsanayn ee dad iyo bulsho diintii baal martay oo dhib badan baa kugu timid waxaad ka baqdayba intii yarayda haysatay sunnada ahayd in lagaa dalfiyo lagu garab mariyo marka iyada ah way bannaan tahay inaad ilaahay ou nafta iga qaad aad tidhaahdo wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi laa yatamanna axadukum midkiinyuusan eh, baryin oon tamaniyin wuusan jeclaysanin almowta geeri iyo dhimashu ima muxsinan falacalahu yasdaad waima musii'an falacalahu yastactib muttafaqun calayh wahada lafdu lbukhaari imaa muxsinan kaana iyo magaceed isimkeedi baa wada go-an ima an yakuuna muxsinan laba un way ruuxu markaad geeri iyo wad baryaysad le ilaahu nafta iga qaad nolol dambeun sii noolanaya ma jirte aad leedahay nabigu wuxuu hi midkiin yuusan tamaniyin geeri iyo wad yuusan baryin yuusan jeclaysanin inuu dhinto imaa muxsina ima an yakuuna muxsina laba mid un way ruuxa muslimkaa ah, inuu wanaag iyo khayr shaqaysanayo nin fiican uu yahay iyo inuu nin xun yahay labadaaba kuma fiicna inaad barido inaad geeriyootood dhimato maxaa yeelay haddaad wanaagsan tahayna intaad nooshae wanaag baad kororsanaysaa ruuxa muslimka hadiyo goor ee wanaagsan ee saalixa ah cimrigiisa wanaag yaa oga kordha wakii nabigu yuri calayh salaatu wasalaam khayrukum man taala cumruhu waxasuna camaluh waxaa idinku khayr badan ka idinku cimri dheer xagganna idinku camal wanaagsan marka haddaad muxsin tahay oo ixsaanfalow tahay hadiyo goor zamankii kugu kordhaba waxaad kororsanaysaa khayr iyo xasano ima an yakuuna muxsinan inuu samaanfalow yahay falacalahu cimrigaa dheer waxa laga yaabaa yasdaad inuu kororsado xasano uu korsado riwaayo kala cadaysay falacalahu an yasdaada ixsaana wanaag iyo camal saalixa inuu korsada laga yaabaa marka maxaad u degdegi oo inaad laqmato oo cimrigaadu soo gaabto aad u baryaysaa wanaag baaba kuu socde waima musyaan waima an yakuuna musyaan iyo inuu yahay xumaan falow inaad wanaag falow tahay oo ruux saalixa tahay inaad xumaan falow tahay labadaa mid un wey haddaad inaad toobad laga yaabaa ilahay inuu hidaayo ku siiyaa laga yaaba in ilaahay qalbigaada nuur geliyo oo isbeddel kugu yimaado oo dacwatu qowmin saalixiin kugu dhacdo ama ilaa hidaayo kula doono biduuni sabab baa laga yaabaa raxmaadka rabbi marka la yskama hor istaagee maxaad u degdegaysaa wa imaa an yakuuna musii'an inuu san yahay oo haddee uu khayr kororsado wa imaa inuu xumaanfalow yahay oo nin xumo samay yahay falacallahu ninkaa wuxuu mudan laga yaabaa an yastactiba in uu dalbado in laga raali noqdo alاstictaab iyo cutba waa طalab الrida wاlirda waxaa laga yaaba inuu la yimaado camal iyo tawbo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kaga raali noqdo asaguna uu ku dalbanayo ilahay inuu ka raali noqdo fii riwaaya falacalahu an yastactib an baa meesha iyay riwaaya marka istictaabku waa inaad canaanato oo dib u noqoto oo toobad keentooda ilaahay subxaanaه wa tacaala tugto oo aad ka dhuntay ka soo noqotaa laga yaabaa oo khayrka u soo laabato marka labadaaba maadaama ay suuragal tahay waxba habaryin weeye geeri kugu timi inaad geeriyooto muttafaqun calayh wa hada lafdu lbukhaari fii riwaaya waxaa ku sugan ima musii'un fayastakfiru aw muxsinun fayasdaad ruuxu waa laba inuu yahay xumaanfalow oo inuu toobadkeena laga yaabo iyo inuu samafalow yahayoo nin samaan lagu yaqaano iyo uu khayr kororsado marka waxaad ugu degdegtaan ma jiro wabitaali mar walbood ilaahu nafta ga qaatiraada markuu geeridu wadku ay ku qabato inaad hashkadaysaa laga yaaba waa dhaqanka biniaadamka iyo basharka taabiciga la odhan jiray alqaasim ibnu mukhaymira yaa wuxuu yidhi in badan soddon sana ilaahay baryo nafta qaadoon dhintoon dadkan dhexdhaafoon xijaabto markay geerida timid ee baashu isoo bilowday geerida anoo kohsanayn anoo inaan dhinta diidan oo dhibsanaya geeridii baan arkay dahabi baa tacliiqay wuxuui wahakada caadat lbashar waxaa ku badan basharku inay wax tamaniyaan oy raadiyaan oo ilaahu saamay noqoto ay yidhaahdaan markay xaaladdu dhacdana ay xoogow rargubiyoodaan baa dhici karto ay laba afleeyaan oo laba bogleeyaan geeradu way culus tahay ayaa in badan beri jiray ilahi nafta ka qaado nin saalixoo caabid oo faqiih oo caalim oo sunni ah ayuu ahaa oo muxadita waad garanaysaan min culamaa اlumma geeribuu in badan baryey marka uu xanuunsadee wadkii yareed ku yimid ayuu xoogow sakaraatulmowtkii xanuunkii baa dhibay saaxiibkii cabdiraxmaan mahdi buu u yidhi wuxuuhi yaasiin akhri suuratu yaasiin igu bilow oo maxaa waxaan maqlay buu yaasiin ruux lagu akhriyo xoogow waxaa loo fududeeyaa sakaraatulmowtka iyo warfaadka loo fududeeya igu akhri waan bilaabay buu idhi suuraddii intaana ayuu naf baxay buu idhi marka marka hore inaad barido kadibna markuu ku qabto ilmgeeri waa culus tahaye aad qobgeritaa laga yaaba marka hore marka ka fiirso waxba ku degdegin hawsha ilaahay u daa xadiidka sharxiisa waxaynu ku soo marray bilowga kitaabkaynu ku soo marray xadiidkan isagoo faahsan oo sharxnay marka degdeg baa ku jiro xoogow rabbi inaad gacan dhaafayso ilaahay baa naftaada haya isagaa yaqaana xilliguu qaadayo waa hawl qorshaysan marka inaad xukumka ilaahay qadarkiisii ka degdegaysa ka muuqanaysa marka lama rabo haddii aad ka maarmi weydo siduu nabigu inoo yeelay baa lagu ducaysanaya wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim uu leey waxaa ku timid can abi laga warinayo can rasuuli sal ly slam qaala subna wuxuu hi laa yatamana axadukum midkiin yuusan jeclaysanin almowta geeri walaa yadcu bihi yuusan alla ku baryin nafta iga qaad yuusan dhihi walaa yadcu bihi yuusan baryanan min qabli an yaatiya intuusan u imanin ka hor geeri iyadoon imanin ka hor yaan la raadinoo ilaahay laga baryin innahu idaa maata aadama markuu dhinto waxaa weye xaalku inqaaca camalu camalkiisu waa go'aaya marka maxaad khayrkii kuu socdee wanaagsanaa iskaga goynaysaan wa innahu laa yaziidu lmumina muminka ooma kordhiyo cumru cumrigiisu ilaa khayran wanaag mooyeen ruuxa muminka cimrigiisa dheer khayr buu u kordhiyaa hadduu dhintana camalkii khayrkaa go'ahaya sadaqaadkii jaariga ahaa iyo asbaabtii wadaysay camalka goonida loo sheegay mooyeen asal waxaa weye ruux hadduu geeriyoodo faylkiisi waa la xidhay buuggiisi waa la isku laabay iyo waa xidhan yahay duca muslimkaaga timaadiy walad saalixood ka tagtay iyo sadaqa jaariya iyo cilmi ummadda anfacood ka tagta iyo howlaha inaad u baxsata mooyeen asal baabki waa laabaya haddii goorna camalka adugu aad qabsanayso ee aad leedahay baa ka khayr badanka dadka kaaga imanay marka adugu camalka kuu socday khayrka maxaad iskaga soo xidhaysaa ood ilah weydiisanaysaa can anasin radi allahu tacaala can qaala qaala rasuulu اllahi sal lay slam laa yatamanayanna axadukum midkiinuusan tamaniyin oo uusan baryin almowta geeri lidurin dhib dartii asaabahu ku dhacay durkaasi waa dur dunyawiga horaan baynu soo faafaahinay durka dunyawiga howl adduunyo caafimaad daraa kugu yimid culays dhaqaalaa kugu yimid xoogow walbahaar fara badan yimid colaad baa timid cabsi geeriyaad baa timid oo dad ka baqayso waxba ha degdege haddaad diinkaada unu cabsato diintaada un diin wanaagsan baad sunni fiican baad ahayd addoon saalixaad ahayd diintaada in lagaa fitneeyaad ka baqday oo wix yaraa dhiilka kugu jirayba lagaa daadsho marka ayada way bannaan tahay samaysay waxaa sameeyey jamaaca min asalaf abubakar ka mid ee ah cumar baa sameeyey abubakar taabiciin fara badan baa sameeyey jamaaca min asalaf baa hawshaa ku dhaqmay way iman doontaa nabigaba inoo kala qaadi doona min ajli durin asaabahu asiibay fain kaana laabudda faacilan fain kaana laabudda mutamaniyan waa inagii soo maray haddaan la daynaynin wey inaad geeri iyo wadbaridaan haddaydan daynaynin allaahuma axyina allow inoole maa kaanat ilxayaatu intay noloshu tahay khayran li mid ii wanaagsan allow adaa garanhayee noloshu intay ii wanaagsan tahay inoole wa tawafanii nafta iga qaad oo i oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lii hadday geeridu ii khayr badan tahayna allow i oofso ilaahay u daa maslaxadaada iyo maamulkaada taasaa wanaagsan muttafaqun calayh riwaayadii axmed bn xambal fii musnadihi wa ibni xibbaan fii saxiixii bihi fi dunya fii dawaatiha sabida dhihi jirteen bisababi dunya liduri nazla bihi fi dunya ay bisababi dunya hawl adduunyo umbaa bannaan inaadma e, e, bannaano inaad geeri u barido ama arrin diineed waa fasaxan yahay asagu baabkii saddexaad iyo cashirkii tobnaad ee riyaadu saalixiin baynu ku soo fafaahinay xadiidkan iyo macnihiisa iyo masaa'ilkiisa taa marka way bannaantahay inagu cumar soo sheegnay radi allahu tacaala sano uu gaadhay ummaddii racyaddana ballaaratay oo dhul badan uu ka taliyey futuuxaadku bateen ayuu ka baqay in dayacaad ay timaado isaga waa nuglado waayeel buu noqday xooggii dhallinyarada ma hayo siduu wax u maamuli jiro oma maamuli karo markaas ilah waa aragtaa maa mas-uuliyaddeeda waa ballaaratay anaguna waa taag yareeyey da'deeda waa korodhay lafta iyo ludba waa dabceen awooddii badnayd ma hayo ilaahw nafta iga qaad buuhi adoon ummaddaada dayacaynin anigana ay fidnaynayd kii la oobsaday isla markiiba caabis sidoo kale markuu qolyihii reer banu umiya fidnadooda uu ka cabsaday daacuun dhacayna uu yimid wuxuu ilaahu daacuunkan asaga ah aniga dadka ku dhimanhaya ee ku tagaya ugu dar uu ku tegay jamaaca min asalaf baa sidaa samayso intii qolyo jawaraah ay damceen in ka dhigaan yaa waxay yidhahdeen nasuug soo tashanaynaa jamaca min alfuqahaa oo min asalaf asaalix bes goormaad jawaab noo keena dawladda war ka sugtay berri galabtii dubkaaya keena goaan idin siinhaya habeenkiibuu ilaahay baryey wuu seexday halla toosiya nafta waa ka daratay sheekh jamaca min asalafi sidaa ku timid bukhaari baa sameeyey marka iyaduna fidna diineed ay qabsatay oad garanaysa marka taasi waa qaabkaasaad ilahay u baryaysaa ilaahayow inta ay noloshu khayr ii tahay noolaysii markay geeridu khayr ii tahayna ee nafta iga qaad idan ama ahul adduunyo waxaw iyadu waxaa weeye waa dhaqanka gaalada jaahiliyadii ayaa marka hawshu ku adkaatay isdili jiray ilaa amminkan kuwan gaalada dhex joogtaan iyo kuwa dibadaha jooga iyo faranji iyo afrikaanba waa aragteen waa isdeldalaan intixaar bay sameeyaan xadhig bay iska soo lalaadiyaan sunbay cabbaan derbiyahay iska tuuraan waa hawl adduunyo ama arrin diina ah isagu meesha kuma jiro isagu dhib ma wa can qays bn xaazim radi allahu tacaala qaala wuxuu uhi saxaabiga dakhalnaa waxaanu u gallay oon booqannay calaa khabaab bni arad radi allahu tacaala canhu nacuudu annagoo booqanayn sayidina khabaab bni arad radi allahu tacaala canhu wuu xanuunsaday xanuun weliba aad ugu dheeradoo ku dahay bogiyo calooshana laga qabtay urkujirtaasaa laga qabtay marka taabicigan oo qays bni maxaasim kibaar taabiciin wa miman rawa can ilcashra almubashariina biljanna dakhalnaa calaa khabaab bni arad baanu u galay nacuudu annagoo booqanayna waqad igtawa asagoo isgubay sabca kayaatin toddoba eh, dab isku dhajiyey fii banihi riwaaya caddaysay waqad ibtawaa fii banihi sabca kayaatin toddoba meelood buu iska guba calooshi iyo bogga faqaala wuxuu yidhi saxaabigii abi xaazim ahaa eh, cafwan eh, khabaab ahaa ina asxaabana asxaaba rasuulilahi buu u jeedaa saaxiibbadayo asxaabta nebi maxamed aladiina kuwaasoo salafuu wa madow tagay salafuu hormare cafw mado waa tageen walam tanqusum addunya addunyana waxba maysan ka dhimin yacnii muhaajiriin iyo hore adduunkanay ka xijaabteenoo ka tageen bura wax adduunyaa iyo dhaqaalo fara badan iyo wax mashquuliya aan helin oon fartooda muudsanin ina asxaabana aladiina salafuu asxaabtana hormareen mado waa tageenoo waa xijaabteenoo waa geeriyoodeen walam tanqusum addunya iyadoo adduunyadu aysan dhaawicin garaafaynin waxba aysan u geysanin ayagoon xoole adduunya helin sidii loo baahnaa ee adduunyadu cidhiidha loogu jiray ee diinka loo difaacay ee loo sabrahayay ayay ku dhammaadeen wa innaa annagu wuxuu hi asabnaa waxaanu hellay xagga adduunyada maa laa najidu lahu mawdican hanti aanan u helaynin meel aan dhigno ilaa turaab ciidda in la gelin oon xabaale loo qodi iyo godad loo qodi mooyeen ama guryo iyo dhul lagu dhisi mooyeen wuxuu ka sheekeeyey saxaabigu qisadii faqrigii uu soo maray buu ka sheekeeyey xadiidku waa mukhtasar riwaayada kala faahfaahsan wuxuu waxaan soo maro nabi maxamed la soo joogay iyo saxaabadii hore la soo joogay anuu naftu qabataan hal dirham helaynin hal dirham nimankan uu sheegay soo booqday hal dirham aan helaynin guriga haddaad igu soo booqoteen wuxuu yidhi docda ayadaa ku jiro waxa ku xabaalan afartan oo dirham afartan oo dirham baa ku xabaalan bur oo meelaan dhiga aan waayo hal dirham baana waayi jiray xilligii nabi maxamed naftada ay qabato markaasuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi halkaas afartan kunoo dirham baa igu jirta kafankaygana waa kaa ii diyaarsan isdul yaalla waxaana soo martay buu hi nin iga oo xamse la odhan jiray oo kafanaan u weyn intuu shiiday dirham baan waayi jiray afartan kun baa ku xabaalan kafan la'aan baa raggu shihiidi jiray halkaasay ii saaran tahay kafankayga waa ii diyaar markaasuu ooyo aad u ilmeeyey kadibna wuxuu yidhi walowlaa ana nabiya nahaana haddii nabigu uusan naga reebi lahayn an nadcuwa inaan isku barin aan barino oon codsanno bilmowti geerid geeri cafan iyo dhimasho la dacawtu bih waa codsan lahaa buui baan ka toogi inaan geeriyoodoon dhinto laakiin nabi maxamed baa naga reebay waxa asagu ciladii looga reebay buuna hadda ku jiraa wuxuu arkaa wax fidno diinadu hadda haysata ma jirto oo hadda khaas ah xanuun ku dheeraday oo dhibay unbaa hadda haya xanuunka haddii la fiiriyo hadde isuma habaari karo laakiin hadduu dhanka kale la eego ah in faqri iyo sabir ay ku soo koreen taana ay wanaagsan haddana adduunya lagu fatahay oo adduunyada uu u baqay inay fitnayso ay u bannaanto inuuis habaaro isagu marka dhanka kaleu fiiriyo tan muusan eegin waxaa kaloo saxaabiga dhici karta takhsiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo u kala qaaday arrimaha adduunyada iyo midda diineed inuusan markaa maankii maskaxda ku haynin baa dhici karta wuxuu ihi taabicigii uma aataynaahu maratan ukhra mar labaad baanu booqannay khabaab bnu arad wa huwa yabni xaa'itan lahu asagoo derbi dhisahaya guri u leeyahay buu dhisahayaa xaa'itan lahu ama beeruu leeyu hagaajinaya faqaala wuxuu ihi saxaabiga khabaaba ina almuslima ruuxa muslimka la yu'jaru waa laga ajirsiinoo hawaab baa laga siin fii kulli shayin yunfiqu wax kasta oo bixiyo ilaa fii shayin xoolo mooyee yajcaluhu fi hada turaab xoolo uu caradan geliyo uu duga mooye wixii kaleo dhan waa laga ajirsiinaya xoolaha hadaad xabaasheed xaggee culummadu waxay ku xambaaneen intaan dambe xataa wixii xooloed dhul geliso ama guri aad geliso ama beer aad geliso waa laga ajirsiin wixii aan ka badnayn wixii aan ka badnayn xaajadaada wixii xaajadaada iyo baahidaada ku eg waa laga ajirsiinaya amaa wixii baahidaada ka badanoo adduunya kororsi hadda ajir ka heli maysid aysan kugu imanin culus cadaabna uusan kugu iman ina almuslima la yu'jaru waa laga ajirsiinayaa fii kulli shayin fii kulli maalin yunfiquhu uu bixiyo u nafaqeeyo weeye ilaa fii shayin ilaa fii maalin maal mooye yajcaluhu uu yeelayo fedaturabca ciid ku dhisay mooye ilaa fii maalin yajcaluhu filbinaa baa riwaayo kale ah filbinaa dhisme la gelinayo asagu haddii xoolaha intii la duugo meel in la geliyoo laskaga tago waa xaaraan ma bannaan waa idaacat laga hadlay imaamka hadla waxaa weeye dhisme iyo dhul wixii la geliyo ajir lagama helo waa wixii baahidaada ka badan wixii baahidaada ka badan waa xisaabuha xalaaluha xisaab waxaraamuha ah, ah, ah, cadaab laakiin wixii baahidaada ajir baa laga helayaa taas horaan baad soo marteen muttafaqu calayh wahada lafdu riwaayat albukhaari idan xadiidkan asna wuxuu inaysan bannaanayn cinda asaxaaba in hawl adduunya iyo dhibaato adduunya ku qabsata darteed geeri iyo wad ilaahay laga baryo inaysan bannaanayn ama hawsha diineed ayadoo way bannaantahay baabu lwaraci wa tarki shubahaati wuxuu baab yahay in la xalaal miirto oo xaaraanta layska dhowro oo shubahaadka iyo waxyaabahan kuu caddayn xalaalnimadkooda aad ka fogaato saxaro qordheer baa layskaga tiraa xalaal iftiin baa la qashaa ruuxa muslimka wuxuu huba xalaalnimadiisa inuu isticmaalo baabu alwarac iyo wa tarki shubahaat in laga tago waxyaabaha aan caddayn xaalnimadkooda aad iskaga fogaato qur-aan baynu soo marray warcu waxaa weeye tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira tarku maa yukhaafu dararuhu fi alaakhira shay walba ood ka baqaysa aakhira inuu ku dhibo adduunka iskaga fogow shilinkan maxalaalba maxaaraanba uu kuu cadaan waay wadaaddaa ku yihi waa kuu bannaanyahin kuwana dhan waa xaaraan iskaga fogow intii aakhira wax kugu soo bixi lahaa xisaabtoo adkaan lahayd wax xaaraana laguu qarin lahaa wadaad kuu masale xumayn lahaa iskaga fogo tarku maa yukhaafu dararuhu fi اlaakhira ayaa waraca layd ama zuhd waad soo tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira horaan baad soo marteen imaam hawri asagoo hadda ah nin zaahidoo caabudu iskaga sahlan wuxuu odhan jiray maa ra'aytu ashla min alwaraci maa xaaka fii nafsika taraktahu wuxuu odhan jiray warac wax ka fududba ma jiro inaad xalaal miirad noqoto ood waracnimo ku dhaqanto wax ka fududba ma jiro oona jiro waa sida baa layidhi wuxuu yidhi wixii qalbigaada ku noqnoqday xoogow shiki kaa galba iskaga tag maxaa ugu haysa wix niyadaada ku degto oo xaalnimadkiisa uu kuu qorax dharaar joogta ay noqoto markaan ka qaado wixii kale kugu aad ka shaki iskaga watag maa ra'aytu asala min alwaraci maa xaka fii nafsika taraktahu laakiin hadda taa u fudud sufyaan thawri oo mid annaga noogu culus shaygoo laguu fatwooday oo laguu caddeeyey wadaadduhu ka hadleen oo adugu naftaada aysan ku deganayn yaad dhihi sheekhu balqiil baarbal waasidee sidee meesha waxbaa jiree si kaloo loo shaqaysta ma leh bal wuxuun ku noqo wadaado masalada shan goor yaa bil gudahood nin su-aal igu soo celiyey shan goor oo kala duwan markada waxaa dhi cid kale la aad bas ba anu halkaas igaga egtaa waa tii ibnu taymiya ka sheekeeye yidhi su-aal baa toddoba weji lagu keenay toddoba wej iyadoo sida suurada laga bedelaya balse hadday noqotona wej kale mar cabdi soo dhiib mar geedi u dhiib mar jaamac soo dhiib mar u soo dhiib nin danle lama karo meel buu u socdaa marka hawshaa sufyaan athawri ku u fudud ee uu wixii qalbigaada xoqaba naftaadu ay ka yardidaba aad ku qalbidegi weydaba iskaga fogow waa mid annaga noogu culusba ee dadka ahlu adduunyada laga dhaqaajin laayahay wadaadana waxay dhaheen warcu waxaa weeye tarku kulli shubhatin wax walboo kaa dheehgala tarku kulli shubhatin wa tarki maa laa yacniik wa tarku maa laa yacniik wax walboo kaa dheehgaloon si fiican kuugu caddaanin waa iska caddaay hay xaalnimidkiisa kuwa cad beer adu aad leedaad ka soo goosatay adaa kibisaystay waa adhigaadi geelaada xalaasha ee dhaxashay ama adugu aad shaqaysatay meel xalaal aad ka keentay wax alla kuwa cad wey xaaraamna way cadda khamre iyo bakti iyo dhiig iyo waxaas waa cad yahay midna waxaa weeye waad laba aflaynaysa ma xalaalba ma xaaraamba ma xalaalba ma xaaraanbaad ku haysa haddaad nin caalima ah taho diinka yaqaana masalada aan kuu caddaanay inay xalaal tahay inay xaaraan tahay caddaan weyda waad ku ijtihaadaysaa dadaal dheeraada iyo baadhitaan baad samayn kutubtaad rogi kitaabka ilaahay baad fiirino sunnadaad dabageli qiyaaskii saxiixaabaad isticmaali asalafu saalix fiqigoodu baad kaalmaysane waad fiirina go'aan baad ka gaadhi markaad go'aan gaadha hadday aad ku qalbi degto waad yeelaysaa haddaad ku qalbidegi weydo waad ka leexanaysaa lianna alijtihaada yactamidu calaa طuma'niinati الnafsi cinda alfuqahaa xataa haddaad intaan su-aal i weydiiso anugu aan kuu fatwoodo ood maalan diinkayga iyo alla kacabsiga ku kalsoon tahay xaggana aad ku qalbidegi weydo kuma bannaano fatwada inaad qadaato ma aha baashu qallid caaliman talqa laha saaliman waxba kama jiraan markaan anugu kuu fatwooda masalada kuu sheego haddii niyadaada ku degi waydo ma kuu bannaan inaad cuskato hadduu ninku caalim yah waa sidaa caamay baa tahay soo maaha aan aqoonin su-aasha nin caalim ah oo diinkiisa iyo cabsidiisa aad ku kalsooni qabto weydii haddaad caalim tahayna baadho labadiinnuba go'aanka idiin soo baxay haddaad ku qalbidegi waydaan ma bannaan inaad ku dhaqantaan waa in طuma'niinatu nafsi aad heshaan haddii kale waracnimo meeshii ma taallo shubhaad ku dhaqmaysaa wakii nabigu ku yidhi ya abaa hurayra kun warican takun acbad الnaas xalaal miirad noqo cibaado ma rabtahaa xalaal miiro salaad badan soom badan qur'aan akhris badan salaatuliil fara badan waxaa ka khayr badan koobkaad cabbaysid kabanaysood isku hobsato wuxuu yahay waxaad calfanayso ama aad xidhanayso ama aad ku dhaqmi ood iska hubsato maxalaaba mise waa xaaraan gala hawshu maaha iyo isliig gala iyo gaarislaisku dhaqaaqa hawshu maaha iyo meeshan biyocabaal ku jira nin baa waa yimid soomaaliya dhallinyara waliba nin iska daayara shaqaan bilaabay buu ihi laba kun rabaa wixi o dhan inaan ka noqdo hawl buu ka shaqaynayay qaadiyo sigaar buu ka hanti badan baan ka sameeyey buu i marka inaan hadda wixii o dhan ka toobadkimo ilahay u noqdaan rabaa sheekhow ila tali waxaan markaad bilaabaysa ma ogeyd warka hawshaan ka jira waan ogaa buui laakiin shiid baa la ahaa shaqo kalena ma jirin haddaan rabaa wuxo dhan inaan saxo wadaadoo ka tali de ka taliya degeedii taallahay amihin waa un tashanay baan ku dhammaynay kas loo samaynao loo gelayaa hadhow baa l waan ka toobadkeenayaa waa dee intaad ku jirta baashi haddiiba qalaf lagaa siiyo soo mushkilo ma naftan waa ammaano xilla bixi war looma hayee xalaal miirad xafiis weyn buu fadhiyaa wax walbuu qulbi ummadda xaqeeda buu dulmi wuu dhici wax walbuu samayni wuu kaa salaad badan yahay safka ku jiraa wuu kaa qunacsi badan yahay sanadkii dhowr goor buu cumraysanayaa intaas wuxuu moodayaa inuu kaaga fiican yahay maxaa xalaala ma xaaraama ma yaqaan indhuhu qabanaya ummaddo dhan caamadii masaakiinta haweenkii agoonleydii iyo gorob meeshaasay ku gacangaleen shilimahay soo urursadeen iska ilaaliyo xaqunnaas wax u dhigma ma jiro xalaal miirad cibaada ka weyn ma jirto sabka hore ummadda lagu cidhiidhiyo farahana la kala xada ka warrama dhaqanka isliibuu ku badan yahay ganacsatada reer ku badan iska ilaaliyo wax badan baan ogahay waxaa la yidhi waayeel iyo umulisaba say waxu ogyihiin ooma sheegaan dhallinyara ti idinku hawlaha ilahay idinkaa badbaadiya ilaaliya xalaal miiradku waxu dhigma ma jiro dadka in la khaa'imo oo la dhaco oo la farsameeyo indhaha la qabto oo loo injineernim sameeyo waxay noqotay adbaryahan xariifnimo reemagaalnimo akhyaarnimo bay isu beddashayba saara almacruufu munkaran wاlmunkaru macruufan xaqu الnaas waa khatar qaal allahu tabaaraka wa tacala rabbi wuxuu yidhi wataxsabuuna waxaad u malaynaysaan hayinan shay fudud hooyadan caaisho wax laga sheego ama xumaanayn lahayn lagu sheego ama la fidiyo ama laga qayb qaato la bumbuuniyo hayinan shay fudud baad moodaysaan wahuwa cinda allahi caiim alla agtiina waa ku wen yahay shayga asaga sheekh u soo qaatay aayaddu ku soo degto maxal khaasa ah, laakiin dembi kastaba marka loo ego allah subxaanah wa tacaala aad caasinaysa marka la firiyo yahay waa meeshay odhan jireen min asalaf dunuubtu wax yar ma laha dunuubtu sakhaa'ir ma laha meeshay odhan jireen wey waa meeshay jamaaca min asalaf marka loo eego ilaahaad caasinayso dembi yar maba jiraba jamiicu dunuub waa kabaa'ir bay dhihi jireen sababka waa allaha aad caasinayso eed xadhiggiisa goynayso ee dembigaa yar aad ku caasiday marka la fiiriyo idan waa shay weyn hadda madaxweynaha haddaad khalad yar ka gashay iyo haddaad weyn ka gasho maxay isuus mid maaha halis weeye xabsi baad ku uraysa ama lagu diliba laakiin ilahay sidaa waa ka badan yahay dunuubtumka lasu eego iyada lasbarbardhigo dunuubtumka laisu eego oo ayada laisbarbardhigo bay kala weyntaho kala badan tahay kala culus tahay laakiin alla xaggiisa marka la eego alla weyne boqorkii caadilka ku abuuray ku naxariistay baad yaad ku xadgudbaysaa wa qaala tacaala rabbiga wuxu inna rabbaka rabbiga labilmirsaadi cimalgal buu ku sugan ilaahay waa eegahayaa wey waa dhowrahayaa ishuu ku hayaa wax ka qarsoon ma jiro aduguna meeshaad qasaysaa binaadan iska qari habeen weeye meeshan la gal xagga la mar ilaahay waa kuu jeedaa sidaa tahay hal xalaal mirto weeye wax xalaal ah oo rabbi eegmaduu ku eegaya uu rabbi raalli ka yahay rabbina ka cadhoonaynin aduguna hadhow inaad khajisho aan keenaynin la imo wey waxaan ku soo marray baabkii shanaad baan aayadda ku soo marray wa can nucmaan bashiir radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasul lah sal ly slam yaquul rasuulka ilah baa maqay ina alxalaala bayn xadiidkaani waxaa loo yaqaanaa ulu اlislaam jamaca min aslf waxay yidhahan xadiidkaani waa min usuul اlislaam min qawaacid اlislaam laba xadii oo kale iyo asaga haddii laisku daray dhaheen diinta islaamka wax ka maqanba ma jiro xadiidkii aad taqaaneen ee zuhdi ishad maa cinda annaas iyo ishad fi dunya xadidkaad garanaysaan iyo xadiidkii xasan ibn cali ee dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk gaari doon iyo xadiidkan wadaadda saasay u xisaabiyeen way cagseen waxay dhaheen xadiiu cumar inama alacmaalu biاnniyaat iyo xadiidkii dacmaa yariibuka iyo xadiidkan saddexdaa weeye wadaxay me waa rubcu lislaamu xadiid afraad lagu daro xadiidkaad garanaysa muxuu ahaa laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsihi inama alacmaalu biاnniyaat min xusni islaami اlmari tarkuhu ma laa yacniihi cafwan dac maa yariibuka ma aha waxaan rabo xadiidka xasan waxaan rabay min xusni islaami اlmari tarkuhu ma laa yacniihi iyo xadiidka nucmaan iyo xadiidku cumar inama alacmaalu biاnniyaat iyo xadiidkii laa yuminu axadukum afartaasay dheen waa rubcu lislaam mid walba goonidiisa ah xadiid aad u qiimo badan wey xadiidka ugu caansan ee usuulu اlxalaali wاlxaraam iyo shubahaadka kuu caddeeyey iyo mansilaة اlwarac iyo maqaamu اlxalaali wاlxaraam waa xadiidkan maanta aad haysaan arbiciinkaad ku barateen nabigu wuxuu ihi ina alxalaala shayga xalaashaa bayinon waa cad yahay xalaal iftiin baa laqashadii soomaalida weeye bannaankay taallaa waad kala garanaysaan caqligiinna iyo cilmigiinna yarkaa iyo maskaxdiinna iyo damiirka iimaaniga idinku jiraad ku garanaysaan iska caddahay in alxalaala bayino xalaashu way cadda waa waadix weeye ma khaldanto ma gedmato wa ina alxaraama xaraamtuna bayino waa caddoo ma gedmato waa shayga ilaahay ku xalaaleeya binasin qaaicin iyo shugul rabbi ku xarima binasin qaaicin ee sunaduna cadaysay muslimiintu ku ijmaaceen waa war iska wa baynahumaa xalaashii cadayd iyo xaaraamta cadayd waxaa u dhaxeeya mushtabahaatun mushtabihaatun mutashaabihaatun oo riwaayad jira wey kuwa dhehgala gadmada maxaal baad raacisaa maxaaraan baad raacisaabaa ku qaban markaad fiiriso laa yaclamuhunna kaiiru min annaas shubahaadka mutashaabihaadkaasi meeshii la raacin lahaa iyo xukumkeedii ma xalaalbaa ma xaraambaa dad badan garan maaya waa caamada badankeed iyo alabaatulcilmiga wey aan wax kala cadaanin laakiin caalimkan xiriirka faqiiha uu garanayo xukumkeedii wey lanno shaygu qiyaasulashbaah baa jira shaygu hadduu mutaradid bayna aslayn noqdo meeshu u badan yahay baa la raaciyaa dhankuu u dhow yahay baa loo riixaa haddii kuu cadaan waayo waa laga tawaqofaa qawaacid bay leedahay laakiin dad baa aan garanaynin w laa yaclamuhunna garan maayo xukumkeeda kaiiru min annaasi in badanoo dadka ka mida nabi allow maxaa la samayn hadday de caamaa loo badan yahay aan wixii caddaan waayo dad badanna aysan garanayn maxaa xala nabigu qaacidatu shubahaad baa leedaha qaacidatu atawaruc fi shubahaat waata faman ittaqa shubahaati kuwa isdheehgelay ama aan maldahan amaan xukunkooda caddayn ruuxii ka fogaadee ka dhowrsadaa istabra'a wuxuu ilaashaday lidiini diinkiisabuu u meelday wa cirdihi sharaftiis magaciisii iyo diinkiisaba waa ilaashaday saxaro qordher baa layskaga tiraayo iftiin xalaal baa la qashaa waa qaaciidan ay ku dhisantaha afka soomaaliyeed inta wax ku soo gaala iskaga fogowba iskaga fogow nabi wuxuu uhi waman waqaca ruuxu ku dhacee ka waaban waaya fi shubahaat shubahaadkii waa maxay waa mutashaabihaadkii waxyaabaan caddayn xalaalnimadkooda xaaraannimadkooda ku dhaca ee waa xalaal iska dheh isaa ku gala waqaca fi lxaraami xaraamtii caddaydba ku dhacaya waaga dambe wadiiqaha yar waddada weyn buu kugu ridaa maxay dhaheen eh, reer muqdisho luqluqmarow laasim laamigu imaahaa bay dheheen laamiguimahaas laamigkiisoo istaaga wey ninkii shubahaadkaasi shaqo ka dhigta maalinka dambe khamradu dhuuqayo fuudahaya ninkii shubahaadkii ka fogaan waaye ribadii caddayd buu u dhigan marka dambe bakhtiga caddaabuu cunayaa maxaa yeelay danqashada iimaad baa kaa dhiman iimaankaadii baa daxalaysani wuu daciifi dididdu uu ka didahay baa yaraani maxaa soo dilay oo bakhtiyey oo dhimbishii kaa bakhtiyey aad ku dhaqmaysay shubahaadkuu dhaawac ku geysanaya waaga dambe ku dardarto derbiyadii waaweynaa ee xaaraanta ku dardarto baad ku dhacaysa nabigu tusaalu ina siiyey karaaci xoolo jiroo kalo weeyey yarcaa ku raacaya maqashii iyo xoolihii adhigu waday xawl xima seeriha agagaarkiisii seerihii iyo oodii la dhigay buu xoolihii agtooda ku raacay adhigiiyo maqashii waxaad waday iyo irmaanka baad beer nin u xidhanoo derbi weynleos uu ooday baad agtiisa yaad ku wareejisa ag kale wareeg ag kale wareeg aroortii ilaa galabti yuushiku ninkaa wuxuu mudan yahay ama waxaa dhow ama waxaa dhici karta an yartaca fiihi inuu ximihiisa rihi daaqaba marka dambe meelun bintuuqolooda iska qaadayo dhiho cidna kuma aragtay bal kusii daa xoolaha oo kusii daynaya ama iyagaaba u dhiciba sidaasoo kale wey ninkii marka shubahaadka ku wareegaysta ee ku dhaca wuxuu ku agwareegaysanaya wa xaaraanta weynayd idan shubahaadku waa darbigii xaaraanta derbigaa ka fogow iskaga carar alaa wa inna likulli malikin boqor kasta wuxuu leeyahay ximan seere iyo xuduud buu leeyahay u dhigtay alaa wa inna ximallah ilaahay xuduuddii u dhigtay iyo seeriisu waxaa weeye maxaarim wuxuu idinka reebay oo u xarimay ilaahay ka fogaada xuduuddiisa wey bannaanka ka mar xalaasha cad ku dhaqma alaa wa inna fi ljasadi jidhka waxaa ku jira mudqatan cad hilib goosin hilibah oo yaroon badnay waa qalbiga wadnaha waxaa u taqaanaan idinku idaa salaxad haday wanaagsanaato saluxadna waa la ahriyaa in lagoda la kor rabo waa laba luqo weeye idaa salaxad hadday suubato iyadu hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jirkoo dhan baa hagaagaya hadday iyadu wanaagsanaato jirkoo dhan baa hagaagaya maxaa yeelay nabig sheegay qalbigu iyo waduhu waa boqorkii xubnaha boqor hadduu hagaaganoo raciyadda shacabku waa hagaagaan oo masaladaad aragtiin wadaadduhu aad ugu dagaalamaan ay ka hadlaan ah in nidaamka siyaasiga la hagaajiyo muslimiintu nidaamka siyaasiga hadduu u hagaago kulli way hagaagayaa kii hagaagi waayana nidaamka siyaasigae fiicnaabuu ka cabsanaya boqoradeenna hadda adduunka haystee islaamka sheegta hadday inuu hagaagaan oo fiicnaadaan oo diinka rabbiga iyo sunnada iyo kitaab rabbi ay ka hadashiiyaan oo bukhaariya muslim taliyaan iyo kitaabullah kulligiin waxaad noqonaysa salafiyiin baad noqonaysa kulligiin sunniyiin iyo salafiin baad noqonaysa nin ilaahay dartii u noqda iyo nin dawladda ka cabsada halla hubo wey kii saydina abubakar la weydiiye la yidhi gabadha axmasyadeedu fii saxiix bukhaari diintan macaan iyo nidaamkan macaan intee noo soo jira hayaabaa jidhi wuxuu ku yidhi inta a'immadiinnu ay toosan tahay ma istaqaamad lakum a'immatukum fii saxiix bukhaari waad garanaysaa diintan macaan waxaad haysanaysaan inta nidaamka idiin taliya uu idiin toosan yahay maalinku halaabo hadday wadaadu masaajidda ka dinnaahiyaan oo ay xabeebtaan oo boocu dilaaciya qawl ka buray waxba tari maayaan waa in kitaabka rabbiga awood ay u heelisaa la rabaa qalbigu wadnuhuna wuxuu xukumaa jirko dhan buu xukumaa waa boqor boqorkaa meesha ku jira hadduu hagaago xubnuhu kale waa hagaagaya isaga amraya saa darteed waagii bari annagu wuxuu ihi xubnuhu waxay ka magan galaan waxay ehbiyaan oo dhaariyaan wadnaha war ilaahay ka cabso warana aafayni haddaad toostanato waan toosaynaa haddaad qalloocatana waan qalloocsamaynaay ilaahay nooga cabso maxaa isagaa xukuma asagaa diraya isagu hadduu dhintana bes wey waa dhimanayaan ayadoo sidaa tahay oo qalbigu uu leeyahay haddana xubnuhuna asaga way saameeyaan way isku xidhan wada shaqayn baa ka dhaxaysa saa darteed dembiga ka dhaca af iyo adin ka dhaca wuxuu samaynayaa qalbiga alaa ina fi اljasadi mudغaةa ida salaxat aw saluxat saluxa اljasadu kulluhu waidaa fasadad hadday hallowdana fasada اljasadu kulluhu jirko dhan baa hallaabaya alaa wahiya alqalbu waa wadnaha wadnuhuna waa taqaanaa meeshuu ku yaallo halkaasuu ku yaalla dhanka bidix halkaas ku yaala caqliguna asag ku jira sida raajixa niman badha maskaxdu ku jira halkaa dambu ku jira maxaa keenaya halkaa haddii bur lagugu dhuftay dheenan waa tagaya garaadkii maskaxdu waa tagaysa taa waxay ku tusaysaa garashadii oo garaadka inay madaxa u dhex fadhiya iyo qaybta dambe wadaadde waxay dheen maya ku jiraaye maskaxda iyo caqligu wada shaqeeyaan shayguna asagoo nabar la gaadhsiinin ayaa xubno la shaqeeya dhib loo geysta ku tegi karaa ay dhacdaa ay dhacdaa xeed lagu gooya dhibaato badan keeni kara oon wadnana ahayn qalbina ahayn maskaxna ahayn baa jirku u dhimanaya oo maskaxda u dhimanaysa wadnuhu u dhimanaya marka qur wuxuu tilmaamay caqligu inuu kuyaalo ku jiro halkan afalam yasiiruu filad fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha quluubun yacqiluuna aw aadaanun yasmacuuna biha maqalku xaggee ku yaallaa meesha la sheegaya dhagaha ah caqluna xaggee ku yaallaa caqlun wuxuu ku jiraa qalbiga la sheego wadnaha liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca fahuwa shahiid in hada ladikraa liman kaana lahu qalb mukhun wa dimaaqun lama dhihin maxaa la yidhi qalbun baa la yidhi marka garashadu fainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fi اsuduur ra'yiga shaaficiyada iyo jumhuur ahlicilmi waxaa weeye caqligu wadno waa dhoweyna daraasya qolya jarma la sameeye waa idin sheegay inay kitaabka qur-aan kusoo laabteen weegar waxay wadi jireen maskaxdu caqli ku yaallaa qur-aanku been buu sheegay reer maraykan reer yurub waxaasay wadi jireen hadda waxay dhex xukmi jiraan idinkaa idin saraynay caqligu halkanuu ku jiraa kun iyo afar boqoloo sano ka hor ba lanoo sheegaa lagu yidhi qur-aan baa ka yaalla waa ku islaama hadda cadkaasi meeshay ku jiraan nabigu cadni kama hadlay hawl caafimaadkiisa dhakhtareed iyo dhiigga suu u shubaayo suu u qaybinhayo iyo xididaha soo galay iyo alaabta nabigu muxuu ka hadlayaa caafimaadka diineed buu ka hadlaya macaasida in laga ilaaliyo ayuu macaasiduu ku xanuunsadaa oo ku dhintaa wuxuu ku noolaadaa daacaadka iyo khayrka ku noolaadaa waa intaas waxaa laydin sheegay rawaayaahu waa wariyeen bukhaariya muslim buu u jeedaa min uruqin dhowr dariiq bay ka wariyaanoo bialfaadin mutaqaariba weedha isku dhow bay ku wariyeen laakiin macnuhu waa isku mid idan shubahaadko la yska ilaaliyo waa aslu diin maxaa yeele xaaraantii bay من geenaysaa الدين min haddaadan iska ilaalin shubaadkaadan ka fogaanin xaaraantii baa dabaalan waaga dambe waad bannaysan istixlaal baa iman kibri iyo khalabo iyo mutaabacatu lhawa iyo yaa imanaysa adoo marka bahal baad isu xoolaad noqonaysa dameero baad noqonaysa وعn أنس بن cd رضي الله تaعالى عنه النب صل سلم wajada wuxuu helay nabigu tamratan xabad timiruu helay fi طariiqi wadadiisa duu ka helay faqaala subano wuxuu yidhi u fiirsa nabiga tawaruciisa iyo waracnimadkiisa lowlaa anii ahaafu an takuuna min asadqa la akaltuha nabigu wuxuu i lowlaa anii ahaaf haddaanan ka cabsanaynin an takuuna inay ahaato xabadaan timirta min asadaqati zako waajib ah ama sadaqo muslimin la baxeenoo sunno ah la akaltuha waan cuni lahaa nabigu alai isalaat waslam mujarad lixtimaal buu oga tagay mujarad lixtimaal u fiirsada xabad timira meel hadday ku dhacdood ka qaado in la yahdiya waajib ma aha waxyaabaha mustaxqaraadka ah ee dadku aysan dhowroofayn hadday ka dhacdaan waraa waxba timirtayd ma aqaan wau ka sii soconaya toban shil hadday kaa dhacdo waqti intee labaad ku bixin raadinteedi toban shil hadday hadda dhacdo waqti ku bixin mayso waad fiirin qalalow waad yar fiirin waad iskaga tegaysaa kuwaasoo kale lama yahdiyo lama baafiyo labaatan baa kaa dhacday haddii laakiin xorow shiida aad tahay waa dhici kartaa inaad ay labaatan kugu weyntahay soo sida guud ka hadlaynaa waxyaabaha yeerka timirto kale iyo qalinkaa dhaca iyo xabad toban shilin iyo cinda ahlilcilmi luqada lama ictibaariyo lamana yahdiyo tanoo kale marka haddii annagu nebi maxamed ahayn waan iska qadaynaa waa ku tuuraynaa maxaa ninkii lahaa ka dhacdana ku soo noqon maayo inaan anagu yahdiyana waajib ma aha ayib haddayse waajib ahayn la yaahdiyo bal sunna ahayn wax noocaasa la yaahdiyo haddana inaan sadaqaystana waajib ma aha oon ruux kala siiyo waxaa ii bannaan inaan gooska ku tuuro nabiga i la akaltuha la caraftuha nabigu ma dhihin wuxuu la akaltuha laakiin muxuu kaoga baqay keliya ixtimaal ah inay luqada tahay ama baadi tahay nabigu ooma diidin muxuu u asal waxaa weye inaysan timirtan ahayn sadaqa aysan ahayn oo milki ruuxeed hayado ka dhacday laakiin maadaama ay dhici karto inay tahay sadaqo ama zako nabiguna laga xarimay zakada iyo sadaqada saasuu oga tagay mujarad اlixtimaal tawaruc waaba sidaaba adugu laakiin shay lile waa xaaraan oo adilo badan loo keensanayo wadaadana xoogo kuu jacburiyeen ayaad nafta kaaga baxaysa oo ku dagaalama waliba waxaa la rabaa amay ribo soo gasha inaad oga tagto xoolaha amay xaaraan yihiin inaad oga fogaato jamaaca minslmhorkmhaben ayagoo socdoo lugaynaya yay mugdina tahay bay iftiin meel ka arkeen war iftiinkaasi dabkaa shidanyaa iskale nuurka baxay waxay dhaheen ninkii hebel ee booliska ee u shaqaynayay xaggaa inoo kaxeeya buuhi iftiinkiisa inaan waddada ku aragno waa xaaraan buuhi dabkuu shiday iftiinka ka soo baxay inaan waddada ku nuursanno inoo ku soconno xaaraan weeye hawdka inoo leexiyeen mugdiga ina mariy limaada ninkan waa nin boolisa shuradi boolisna maxaa ku badan xoolo xaaraana xaqunnaas dulmi dabkuu shiday waa waxaabo dulmi lagu keeno xaaraana bay u badan tahay shubaha meesha ku jirt markay u yartahay ka fogow wey walidaalika yidhaheen jamaaca min asalaf ninka sarifla ahaa guriguu dhistay asagu uu leeyahay carruurtu u degan yihiin qorax lagama harsan karo hooskiisa biyo ado ooman lagama cabbi karo xaaje haddaydan qabato roob uu soo daato jingadiisa ma harsan kartaa maxaa yeelay nin sariflay dheen riba inuu ka badbaado way adag tahay meeshaa shubha ku jirta la tacaamulkooda la dhaqankooda wax ka qaadadkooda waxoodoo dhan in laga fogaado iskaga fogaataa la iska badaa wax kale wacan nawaas bnu samcaan radi allahu tacaala can alkilaabi bacdu nusaq alansaari bay qorayaan laakiin ninku waa reer bani kilaab can nawaas bnu samcaan alkilaabi xaliif alansaar cayn sal slam qaala wuxuu uhi saxaabigaas albiru xusnu اlkhuluq cafwan qaala nabig wuxu sal slam albiru xusnu اlkhuluq walimu maa xaaka fii nafsika wakarihta an yaطalica calayhi الnaas saxaabiga wuxuu ka sheekay wuxuu yidhi hal sano yo anoo muslim ah oo islaamay ayaan dalkii aan ku islaamay iska joogay buur oon hijrada ka baqay inaan hijroodo maxaa jira la yidhi haddaan hijro nabiga aan u tagno waxaa mamnuuc naga noqon jirto nabiga inaan su'aalo weydiinnoon dhibno marka inaantaan miyi ka soo tago nabigu u imaado su'aala weydiisto hadana ka noqdaan jeclaabu haddaan imaado nabiga u soo adoon asaga u imaado nabiga axad u soo hiiliyey oo asaga soo doortay oo soo raacay baad noqonaysa inaad dheefiso subanha mooye dhibna lagama ogolo dadku waa ka duwanaanaysaa muhaajirgu waa ka duwan ya dadka kale haajara ilallaahi wa ilaa rasuulihi dheef iyo nacfi unbuu la imanaya inuu nabigu su-aal ku dhibo adduunye amaba diina xataa maysan ogolayn waagii dambaan soo jirooday buui maalin markaan u mid baan nabiga su-aashan weydiiyey buui nabiga weydiiyey waxaan idhi nabi allow iiga waran biri iyo dembi iiga waran baa nabiga weydiiy fuqaal nabig wuxuu yidhi albiru sama ma doonaysaa samafal iyo wanaag iyo taaca ma doonaysaa xusnu اlkhulqi waa dabeeca wanaag xusnu اlkhulq dabci wanaag weeye la dhaqanka ilaahay la dhaqmaysadu wanaajiso iyo la dhaqanka basharka iyo khalqigooda wanaajiso wa ixsaanu mucaamalat اllahi wa mucaamalat الnaas intaa wey albiru xusnu اlkhuluqi dabci wanaag wey wadaadda waxa isku daya inay jamciyaano afar shay bay ku soo ururiya alinsaafu fi اlmucaamala wاlrifqu fi اlmujaadala wاlcadlu fi اlaxkaam wاlbadlu wاlixsaan afartaasay wadaadda ku ururiya xusnu اlkhuluq ma doonaysaa waxaa weeye alinsaaf fi اlmucaamala alinsaaf fi lmucaamala la dhaqanka ruuxaad la dhaqmayso ood ka garsoorto waxa aad jeceshahay inuu adugu kula qaabil la qaabil saad aad jecesha inuu kula dhaqmo oo la dhaqan alinsaaf fi lmucaamala sagiiran wa kabiiran midda labaad alrifqu fi lmujaadala haddaad doodidna dhex martood xooga isku qabataanna gobonnimo u hadal baasha dabagalka nafta la iskaga qaadahaye indhaha la caddaynhaye laysku nacahaye lama ogola alrifqu fi اlmujaadala alinsaaf fi اlmucaamala wاlrifqu fi اlmujaadala midda saddexaad alcadl fi اlaxkaam xukm haddaad ridayso ama aad xukun qaadanayso garsoor iyo cadaalad ee xashe iska ilaali ta afraad albadl wاlixsaan wax bixin dadkood wax tarto qolxodheen waxaa weeye daabidka xusn اlkhuluq waa ma aha afartaad sheegteene way ka kooban tahay waa طalaaqaة اlwajhi iyo kafu اlada wa badl الnada badlu nada wakaf اlada waalaaqat اlwaj waxay dhan wejigaadoo furan weeye o ood ummadda u muusootood weji furan la timaado labo dhibkaadood ka ceshato makhluuqaadka ood wax dhiba u geysanin saddex dheeftaadoo gaadha saddexda qodob bay yidhaahdeen xusnu khuluq waa intaa dhibkaada ummadda ka dayso dheeftada iyo wanaaggaada iyo waxtarkaaduna ha gaadho wejigana u fur intaas waxaa ka maqan marka kafulada waa la ballaadhinaya aladyi baa caam ka dhigi oo adiyat ullaahi wa rasuuli walmuminin baa soo wada gelinaysaa badlunadaana wax bixin oo dhanna midii waajibkaay tii sunnada ahayd wixii o dhan baa meesha ku jira wejigu furana de waa wanaag sayduna ha noqoto waxaa weeye laysa albira qur-aanka ka hadlaya birugu waa shay walbo ilaahay kuu dhawaynaya shay walbo ilaahay kuu dhawaynayaa biri ixsaana walimu dembiguna maa xaaka fii nafsika naftaada wix xoqa weeye wix dhiba de naf nool baa laga hadlaya oo danqanaysa iimaan leh oo ku jiro oo wakarita aad dhibsato an yaalica calayhi الnaas dadku inay kugu arkaan waxaad ka xishoonaysa in arko axadu saalixiinba waxaa la yidhi ii sheeg dembi wuxuu aad ka dhalatay niman duqoy oo la xurmeeyo ma leeyihin niman culmood ka xishootan haa shayga nimanka haday kugu arka inay kugu arkaan aad dhibsanayso ka fogo burshaysaasa macsiyaa nimankan saalixiinta ee wanaagsanee duqayda ama culumada waxa aad ka sariiganeed ka cabsan inay kugu arkaan ama kugu ogaadaan oo dhan ka fogow ilaahay baan la iyaga ka weyne allah mudan in laga xishoode nabigu wuxuu uhi maa xaaka fii nafsika naftada wixii xoqa ama dhiba oo kariidta aad dhibsatood ka hoto an yaalica annaasu dadku inay qooraansa ama arkaan calayhi dushiisa kugu arkaan rawaahu muslim xaakam yaaduuna bilxaa'i lmuhmalati walkaafi wuxuu hi ay taradada fiihi waxay laabtu ku baltanto ma xalaalba ma xaaraamba amuu xun yahay amuusan xumayn ma wanaagsan yahay ma fiican yahay waxaasun iskaga fogow wاlxadiiu calaa asli bay dhahen oo nafta laga hadlahayo waa nafta mu'minadee saalixadda ah ee xumaha iyo samaha kala garanaysa nafta ay bedelantay fitradeedii iyo caqligeedii iyo maankeedi bahalowday ee mooryaanowday jirda noqotay haddii xumahaaba wanaag u ah wanaagun xumaan buu wax ka sarigan ma jirto qolyihii mooryaanta somalida intay wadda dhigteen isbaarasoo ladinkama sheekaynin markii la ogaadoo laga leexbay oo waddadii laga cararay habeenkii dambe gabalkma ku dhacay suca ku qabteen waa niman qur-aanka yaqaana waa subcinayaan subax bay meesha ku qabteen dadkii socotada ahaa ee waddada maraya waadamoryaanta way ka guuraan caawa wadaadaba ku subcinhayaba markii la yimid yaa hareerhay ka mareen wixii subcinayay waa moryaanti isbaaro iyo soomaali dhigatay oo dadka lagu baadho gawaarida lagu dhacay waxaa lagu qoray waan ixkum baynu bimaa anzala allah boodhka ku qoran baa ah man lam yaxkum bima anzl allah faulaai kum lkaafiruun anugu ma arag laakiin ninkii arkay oo aad ugu karsooa iga sheekeey ee tuulada hawsha ay ka dhacda weliba ka soo jeeday oonu saaxiibban hadda maraykan baan ku ogahay baa iiga sheekeeyey yani dadku hadday bahaloobaan maxaa ka tegahaya dareenka iyo didmadoo dhan baa ka tegaysa wa can waabisata bni macbad aljuhani qaal wuxuu ihi saxaabiga ataytu rasul la rasulka baan umid sal slam faqaala nabi wuxuu ihi ji'ta tas'alu can albiri qiso dheer bay lahayd oo mucjisa ku jirto wuxuu ihi nabi maxamed baa alay slam meel dheer oga imid waan soo safray inaan su-aal soo weydiiyey keliya saan usoo socday usoo socday baa nabi maxamed masaajidka dhex fadhiya saxaabadiisana ku hareeraysan yihiin markaan dhexda marhaya l waxgeed noo jiiraysaa fadhiiso saxaabada fadhiiso nabigan u socdaa nabiga hadda ku dhow yahay fadhiisaa nabiga wuxuu sii daayay soo dhawaaday nabigan u dhawaadan ilaa jilbahaygii jilbiisu qabteen baan nabigu u dhawaaday buuri markaasuu nabigu wuxuu yidhi waxaad u timi anaa kuu sheega ii sheegi waxaad u soo safartay ma anaa sheega mise ii sheegaya waa bisow wuxuu ii sheeg aduu ii sheeg iga fiicane eh wuxuu nabigu yidhi waxaad u timid inaad weydiiso maa huwa albiru wamaa huwa alimu maxaa dembi ah? maxaa allow dhawaasho wanaag ah xume iyo same inaan kuu kala saaraad u timid soo fadhiiso wuxuu wallahi intaan baan soo safray yaa kuu sheegay ka soco allow ciddii ii sheegtay kaama gelin su-aashaada soo da xadiidku sidaasuu ahaa qisadaasuu ku yimid nabigu wuxuu uhi ji'ta tas'alu can albiri samaha inaad weydiisad u timid ama aad dalbaysaad raadinaysaa qultu waxaan idhi nacam haa nabi allow same iyo wanaag inaan ku weydiiyo wuxuu yahay ayaan u imid faqaala nabi wuxuu uhi istafti qalbaka qalbigaa su'aal weydiiya alistifta asalkiisu waa طalab اlbayaan wاlfatwa waa bayaan اlxukmi qalbigaada wax ka caddaysa wey marka istafti qalbaka qalbigaada isaga su-aasha weydiio wax ka caddaysa isaga ku caddaynaya waa beerkaada wadnahaada wey laabtaada albiru samuhu waxaa way maطma'anat ilayhi nafsu waxay naftu ku xasisho ku degto wadma'ana ilayhi u janjeersado uu ku dego alqalbu wadnuhuna riwaayo kale albiru man sharaxa lahu sadruka albiru man sharaxa lahu sadruka birigu iyo samuhu waxa qalbigaadu ay waasac ku noqoto ku degto waliثmu maa xaaka fii sadrika wain aftaaka الnaasu canhu walimu dembiguna waa maa xaaka wix xoqeed dhiba wey ku noqnoqda fi nafsi hadda kaba soo qaad tala yar baa la sheegi nin baa tala soo tuuri nin baa ra'yi keeni waad iska sugi aaraadii la sheegay ee la wadaagahaye laisdhaafsanayay mid baa durba laabta u degdegaya kanbaakanaad waad la soo boodi qalbigaa durba ku degaya saa ku dhihi warka uu ninkaa sheegay ka ugu fiican wey warna maantao dhan kugu socon mahay ilaa galabta haddii la wado waad iska dhegaysainbaadskyaadawadi qalbiga wax badan buu kala saaraya waa miisaan ilaahayna siiye injiinka haddii lagu ciyaaro ninku kharibtaanbu aafo noqon mooyeene intuu fayow yahay wax badan buu saxaaya walimu dembiguna maa xaaka fi nafsi nafta wixii xoqa weeye dhiba wa taradada ku lalaabta ku lalaabta ku noqnoqda fi laabta ku noqnoqda ood soo ku degi maysid toban wadaad baad mari toban baad wad waanto dhan waad raadin naftaa kaa bixi wain aftaaka annaasu dadku haba kuu fado inuu bannaan yaho fiican yahay wa aftowka haba kugu celceliyeen wey saddex gorbana ba ku celceliyeen marka waxaa weeye dadku haba kuu fotwooda inuu bannaan yahay inuu fiican yahay lagu celceshee haddiiba laabtaadu ka soo boodo oo qalbigaadu diido waa dembi iskaga fogow nabigu horaan wuxuu ku alxalaalu bayinun walxaraamu bayin wa baynahuma umuuru mushtabihaat haddana maxaa lagu yidhi war qalbigaada la tasho waxaan hadduu qalbigaada ku degi waayo waa dembiga ka fogow wadaaddu hadday doon ha kuu iskaga carar laabudda min طuma'ninati اlqalbi culammadu waa aragtay masale ijtihaaday baadhayaan ra'yi bay ka yeeleen maanta haddana oo kale la ra'yi kale bil kadib haddana ra'yi kale hal masale laga yaaba inay shan qowl ka yeeshaan sababku waa maxay markii hore uu baadhi suu waday mid buu ku qalbi degay uu haddana baadhitaan labaad buu ku laabtay hawsha horeu ku qalbi si kale u muuqanaysa caqli soo kordhay cilmi soo kordhay masaa'il u kordhay oo markay daacadnimo jirto aysan ahayn bogdhaglaysi iyo dalabu arukhas aysan ahayn oo markaa de waa waa fitna fi اddiin oo iyaaka watalawna fi اddiin intay salafku ka dhihi jireen waa midda ayadaa xadii xasan waa xadii xasana rawaahu axmed wاdaarimiyu fii musnadayhima abu maxamed daarimi iyo abu cabdilaahi daarimi abu cabdillahi axmed xambal baa wariye wey xadiiku marka waa taqaana xadidka arbiciinka taqaanaa wey qalbigiina wax badan la tashada waxyaabaha idaacadan iskaga fogaada wadaad baa wax yidhi waxba idiin tari mayso ilaahay baa callaam اlhuyuub ah allatiifu alkhabiira waa ku ogyahay qalbigaada inuu diidan yahay hawsha ayadaa ood kas u jeerayso hawshaa wax badan baa ku xidhan <clears throat> hawlihii tawaruca iyo waracaa socdee can abi sirwacata bikasri siin اlmuhmalati wa fatxiha abi sirwaca saxaabi lo odhan jiray siinka waad hoos dhigaysaan buu sheekhu wuri aan dhibicda lahayn waana la kordhibi karaa sirwaca iyo sarwacabu waa la odhan karaa cuqbat bn xaari alqurashi saxaabiga annahu tazawaja inuu guursaday buu sheegay ibnatan gabadh buu guursaday liabi ihaab ibn aiiz aلtamiimi wadaadkaas markaa bisirwacaya wuxuu guursaday gabadh ibnatan liabi ihaab magaceeda haniya la yidhaahdaa riwaayad kala cadeeye xadiidkuu leeyahay magaceeda haniya gabadha loodhan jiray kunyadan ummu yaxyaa la yidhaahdaa gabadhaa u guursaday aabbaheedna abi ihaab baa loodhan jir ibn casiiz atamiimi waa reer bani tamiim bay ahayd maanto kale u guursaday caawu la aqalgalay waagii ka baryey iyo haweenay soo kalahdayba socoto waata oo reerka arooska inay baryada la moodahayo yaaba socotoba faatad waxaa u timid imra'atun haweeney baa u timid aroortii riwaayadii maalinkuu guursaday waagii ka barye wey haweeney baa u timid imra'atun sawda fii riwaaya gabadh madow dadkii madmadooba addoommaha ah ee ama axraarta ah ee jooga in carabta ahay ayaa u timid faqala waxay tidhi haweenaydii madoobayd innii qad ardactu cuqbata walatii qad tasawaja biha bay tii anuu cuqba iyo midda uu guursaday xalay uula aqalgalee oroosay anaa nuujiyey waa walaalay tidhi naaskaygii wada nuugeen balaayay ka kacday innii qad ardactu waa nuujiya cuqbat bna alqurashi iyo walatii haweenayda qad tasawaja biha uu shalay mehersaday xalay la aqalgalay labaduba anaa nuujiyey jiri waa hawl culus faqaala lahaa cuqbatu cuqba wuxuu ku yidhi maa aclamu ma ogi annaki adugu ardactani inaad inujisay ma ogi horta kogo anu inaad nujisay ma ogi war ooma hayo walaa ahbartani xaggana imaadan sheegin buui inta aan leeka oday baana imaadan sheegin weligay baan ku nujiyey hooyankua imaadan dhehin aniguna ma ogi oo meel kale kama ogaanin aduna imaadan sheegin ahalkaygana ima sheegin meel makuu joogaa meeshuu ku halqay waa mako gabadhu waa ree mako islaantan waxbaa nuujiyeelena waa makiyad asaguna waa mako nebi maxamed madiinuu jiraa riwaaya xadiidka marka intuusan dhaqaaqin buu u fariin daray reerkii gabadhu ka dhalatay gabadha khaniye ahayd ummu yaxya ahayd ee ina abi ihaab ahayd ibnatu abi ibn ibna casiza tamiimi reerkiiba u fariin diray wuxuu hi arooskii ka soo kordhay habar baa ila joogtoo sidaa tidhihe maxaad ka ogtihiin faarsla ilى ali abi ihaabin yslhum faqaaluu maa calimna ardacat saaxibatana bay yidhahdeen abu ihaab iyo reerkiis waxay yidhaahdeen gabadhaayada ma aysan nuujin islaantane adugu hadday ku nuujiso qushigaada yidhaahdeen wadaadka abisrcana wuxuu yidhi inaad nuujiso imaadan sheegin dad kaloo ii sheegana ma jiro ma ogi reerkan waa soo inkireen waxay dhaheen gabadhan haweenada meel ay ku nuujisa annagu war ooma idan hawshu waa adkaatay saxaabigu waa ku qalbadegooya marka hawsha waa idin nuujiyey hooyaan idiin ahay walaalaa isma geydaanee kala tagay habartii la taaganta nebi maxamed buu safray madiinuu aaday walidaalika bukhaari fii saxiixi wuxuu baabaystay xadiidkan baab alrixla fi اlmas'alaةi الnaasila masale soo kordhay dhacdo dhacday inaad aad u raratood u safarto cilmigeed inaad raadsato iyo baabaysto xadiikan axaadiis la mid ah farakiba wuxuu u gaadiduulay ilaa rasuul rasulka ilahi bu u gaadiduulo waa safray saxaabiga abi sarwca ahaa bilmadiinati madiina nabiga maxamed oo joogu marka u gaadiduulay fasa'alu nabigu su-aashii nabi allow taasaa dhacday buu islaam baan aroosay xoole ka baxshay oo meerkeedii bixiyey waagii ka baryin habar isoo kal walaalatiina kala dhaqaaqay tidhi ahalkaygii baan weydiiyey anugu haweeneyda inay nuujisa ma reerka annagana wax sheega ma jiro gabadhi ahalkeedii baan ku noqday iyaguna waa inkireen nabi allow islaantan si iga wuxuu ku marka nabi allow saasay sheegtay wahiya kaadibun saxaabigu wahiya been bayna sheegaysaa haddii qaraa been ku sheegto waa muuqataa say ku muuqataa weligeed lagama maqla iyadoo leh waa ku nuujiyey wadaadka kumaysan dhihin gabadhana maysa ku dhihin labadii ahal ee gabadhu ka dhalatay iyo ahalku reer ninku ka dhashay midna ma oga hawsha ayadaa ah. xisaabta marka saaka ay la soo kalaaday reer dumis weeye haddii howl horeo jirta ay tahay waa la ogaan lahaa so sidaa maa wadaada alow saxaabigu u leeyahay wahiya kaadibatun been bay sheegaysaa faqaala rasul rasulka wuxu sal slam kayfa sidaad u gabadhaasi waqad qiila iyadooba la yidhi inaha ukhtuka weeyd macnuhu seed u sii qabi haddiiba la sheegay inay walaashaa tahay daba walaashaa xagga nuugmada ah fafaaraqaha cuqba gabadhi fasaxay oo furay wa nakaxad waxay guursatay zawjan ninba hayraw aan cuqba ahaynoo uraynin durayb la odhan jiray guursatay riwaayo kale kayfa biha waqad zacamat annaha qad ardacadkuma dacha canka ka tag marba hadday sheegtay inayda nuujisay iskaga tag waa masale mushkilo ah laakiin waa haayatun fi اtawaruci wاlwarac waa meeshu u dambaysay warac laga gaadho wey midkiin ma yeelhay hawsha ayada si walboo dhacday nin somalia ma yeelaan soo runtay maah gabadhaad jecelaydoo muddo aad shilinta ka gurayso oo daba taagday oo laguu meheriyey aroortaad arooska ayada lahayd collobtaa xerta u qaybi hadday duqis ka soo fur idin muujiyey oo adugu aadan ogeyn oo reerkaadii ay dafiraan oo gabadhu aysan ogeyn oo reerkeediina dafiraan maxaad dhihi gabadh yahay waxaad tahay soorbiis baa tahaye islaa yahay intaad iska qaado orod balgaarisa kaga laabo nooligaadi waa ninka idinku fiican kaga wuxuu dhahday dankuu tahay qoraaco haddii kale iska tag saxaabiga dhibkaasay ku keentay laanu damiir diinyadii iimaan baa jira iimaan baa jira nabi maxamed halkee ka istaagay kayfa waqad qiila sidaad u qabaysaa gabadha haddiiba la sheega inay walaashaa tahay walidaalika jamaca minslku hanjiroo diidi jireen xaaska aad qabta inaad walaaha tidhaahdo walaasha aad tidhaahdo gabadh waxaa lagu darayaa nin ugu aadan abtiraan adeer adeeroo ma dhihi karto hadduu adeerkeed yahay see ninkeed u noqon haya iska ilaaliya jamacasl way gabadhba waxaa lagu darayaa nin abti ugu aadan xagga abtirka laakiin gayaankeeda oo gaya markaas waxay leedahay markay xurmaynayso abtio mamnuuc see <laughs> gabadhabti gabadhii gabadh abti u guursanaya yani kayfa waqad qiila wey idan waa gaayat fi tawaruc maxaa sababku waa maxay nabi wuxuu leeyahay ashaku fi الsababi yuujibu الshaka fi اlmusabab ashaku fi shari yuujibu shaka fi lmashruuc alqaacida alusuuliya asal waa maxay hilbaha iyo abdaacda iyo furuujtu asal dumaru inay xaaraan kaa yihiin asal waa maxay dumaru inay xaaraan kaa yihiin meer xalaal ah oo maxramid idin dhaxaynin ayaa lagu guursadaa ayadoo asalba xaaraan kaa ahaa ilaa binikaaxi hadii haddana maxramiyad la sheego waxaa laga shakisan yahay sababkii kuu banlayn lahaa gabadhan galmadeeda inuu asaxyo in kale ashaku fi sababi asabab mubiixa shaki baa galay shardigii baa laga shakiyey ma hala hela mise helin ashardigu maxaa ka gabadhu waa inaysan ahayn maxram gabadha aad guursanayso waxaashad inay tahay ajnabiyad aan maxram kuu ahayn waa inay gaan kuu tahay ma gayaankaabaa mise waa gabadh maxramkaoo ahala ayaaba shaki galay marka ashaku fi sababi yuujibu shaka fi musababi wاshaku fi الsharطi yuujibu shaka fi اlmashruuطi wاlaslu cadamu taxaquq الsharطi xataa yahbuta la yidhaahdaa shardi inuusan jirin baa yaa asala gabadha inaysan kuu bannaanayn oo maxram tahay baa asal ilaa la xaqiijiyo cadam almaxramiya waa in la xaqiijiyo halkaasaa hawshu ka timid qaraa'intaa badane laakiin meesha yaalla nabigu waxba kuma dhisin qaraa'inta farbadan waa maxay inuusan abi sarca weligii maqal reerkiisa aysan ka warqabin gabadhu weligeed maqal reerkeeda uusan ka warqabin iyo xilligay la beegatay intaasu maxay u sheegi weyday weligeed markii uun aroos ku dhacay maxay hawsha oola timid waxaa dhici karta inay kale badbaadi ka ahayd oo gabadh saalixada ahayd reer bi'isnaydna waa dhici kartaa laakiin marba hadii la sheego waa walaasha nabiga iskaga fogo hada huwa tawaruc wahaaya fi tawaruc wey saasaa laydinka rabaa haddee inaad yeeshaan ood kaga fogaataan waxyaabaaan bannaanayn xalaasha ahayn ama shikibku ka yimid ihaab bikasri اhamzati weeyeen ihaab baa la odhanaya wacaziizna waa bifatxi اlcayni wabizayin mukarara laba zoo la soo celceliyey wacan alxasan bn cali abi alib radi allahu tacaala can qaala wuxu uhi saxaabiga xafidtu min rasul waxaan ka qabtoon ka xifdiyey dac maa yariibuka ka fogo wixii ku shaki geliya dacka ka dheerow ka tag utrug weeye maa yariibuka wixii ku dareen geliya wixii aad dareensato inuu xalaal iyo xaaraan yahay iskaga fogow xaggeed aadi adduunku waa ballaadhan yahay ilaa maa laa yariibuk waxaan ku dareen gelina oon shiki lahayn bannaankaa iska tag bannaankaa tag wey mare bannaankii mare maysu geed ma qabsato wey geed ma qabsado wey idan waxaa weeyaan haddaad ka shigtay shaygaan meelo badan baa bannaane waxaana waa iska adduunye maalmo yar baa la joogaaye calabkaada ilaahay baa qoondeeyo qorsheeyey ha ishallaynina shay aad hubto xalaala ka shaqayso wey tag maa yariibuka wixii ku dareen geliyeed ka shikido yariib in la akhriyaa fiican oon yadaa la godin idinka maxaa idiin qoran yuriibuka raabe iyo araabay kale iyo dhibba ma laha ilaa maa ku shak rawahu tirmid xaggiisa aad wey rawahu tirmid waqaala xadiiun xasanu صaxiix xadika waxaan kusoo maray baabkii afraad baynu kusoo sharxnay macnaha waxaa weeye utrug ka dheerow oo ka tag maa tashuku fii ay fii xiliyati shaygaad ka shakaysantaha maxalaalbaa iskaga fogow wakhud qaadoo aad maa laa tashuku fii waxaadaan ka shakaysan inuu xalaal yahay xooluhu waa badan yihiin shaqooyinkuna waa badan yihiin xadiidka hore nucmaan bashiir buu la yahay wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat hooyadan waxay tidhi kaana li abubakr sidiiq waxa uu ahaa hulaamun addoon buu lahaa abubakr sidiiq saxaabigaad garanaysaan waayeelkii muslimiinta hulaamkaasoo yuhriju lahu u soo saara alkharaaja mushqaayad buu soo saari jiray kharaajku addoon adugu aad leedahay waxaad leedahay soo shaqe waagu markuu barya dhaqaaqo soo shaqe soo shaqayso boqolkiiba konton adaa iska boqolkiiba kontonna anaa iskale kharajka la yidhaahdaa somalia ragada qolyahan darawalada qaybo ka mid oon gaadhi iibsan karin baa nin gaadhila asnaan darawal lahayn ama shaqaale fiican waay wuxuu leey gaadhigan kaxee ku soo shaqee maalinka wuxuu soo saaro kun kun shilinkeed ama laba kun wixii kan adaa iskale taa shubha ku jirta haddana waa xaaraan bay yidhahdaan weliba maxaa saxa la yidhahdaa wixii aad soo shaqayso kala badh saddex meelood meel afar meelood meel barcentage boqolley baa nisba ma'wiya la gelinaya maanta odhan haddaan soo shaqeeyo insaan u wareegi intaan jaam galo laba kun besaan soo labadan aad adigu iga jiido aniga maxaan sameeyey waa rafaad soo maha waa baaba dulmi baa xaggaa kaga jira maxaa wanaagsan waxaad soo shaqayso ama bil aan ku kala goosanno ama maalnimomaal aan ku xisaabtan laakiin waa in la yidhaahdo laba meelood meel saddex meelood meel waa in nisba miawiya lagu xisaabtamo waxaa barsantage u taqaanaa boqollada dhihi jirteen lacagtan go-onee ruuxa lagu dhigan hayo waxay la mid tahay dheen culummadu beertii oo kale hebelow beertaa ka shaqee afartaa jibaale dhankaasa wixii ka soo baxdaa iskale shanta jibaale kalena wixii ka soo baxnaa iskale nabig wuxuu waa xaaraan limaada intana baxdo taana baadaa laga yaabaa maxaa saxa beerta ka shaqee wixii ka soo baxana waan kala qaybsanaynaa hadday ba'do waan wada khasaaray hadday baxdana waxbaynu wada hellay gaadhi ku shaqee bish shan wixii ka badan iska haddaad tidhaahdo ooy lix maalmood shan kun soo baxa u dhaqaaqahay anugu ya maxaa tiri sheekh mahad seed ku ogaatun aamin hayn adba aamin ma tiidi jooji marka xilli kale dhas arkayda kaana liabubakr asidiiq abubakr asidiiq waxa uu ahaa hulaamun addoon baa uu ahaa yukhriju lahu u soo saara alkharaaja mushqaayad u soo saara wa kaana abubakar wuxuu ahaa ya'kulu min kharaajihi wuxuu soo saaro wax ka cuni jiray riwaaya xadiidka caddaysaye abubakar addoonkaas wuxuu keeno maalin walba wuu weydiin jiray gabalka markuu dhaco wuxuu keeno intan adaa iska abubakarow intan anaa iska lahay intaada qaado xageed ka keentay buu dhihi jiray ka shaqaysay maanta waxaasaan soo qabtay saasaan qabtay hebel baan qabtay guri baan dhisay dhoobaan xeel baan shubay bees wuu cuni jiray ilaahay amarkii galabkanu ilooba abubakar markuu in badan intu su'aal weydiiye uu si saxan u jawaabay oo waxa alla uu ka sheekeeyey wuxuus yidhi tanna waan tii hore waxaada iska cunba abubakar is yidhi aroorta galabkaasuu hafay inuu weydiiyo wa kaana abu bakr wuxuu yakulu min kharaajihi mushqaayaduu soo sar wax ka cuni jiray bacda asu'aal wuu weydiin jiray kulama ataa bishayin sa'ala canhu xaggeed ka keentay xaggeed ka soo shaqaysay buu dhihi jiray waa kii nabigu odhan jire alayh isalaatu wasalaam xadiidkii xasanka ah addoommaha rag iyo dumarba xoolaha aad u dirteen ilaa aad ogaataan waxay xoolaha meesha ka soo jaariyaad oo addoommo ah oo siyaadku waxay dhihi soo shaqeeya xoola keena waa gaal ama waa iska faasiqad markay wax weydo inay soo dhilaysataa laga yaabaa oy shaa xoola ku keento sayidka u keento na wuxuu marka kasabkooda ha la ogaado xadiidka wuxuu ku yimid addoommo jaariyaadahoo la diraybuu ku yimid laakiin hadda waxaa la macnoo soo gelaya waalidiinta carruurta dirsanaya yurub ee galba u dirahaya en weydiinaynin xaggay ka keeneen waxaan ee iska bashuuqsanaya iskaga xajinaya maxaan saa u badatay yurubay galbeed laga shaqeeyo xoolaha laga soo saaro lacagta meelaan xalaal ahayn baa u badan xaaraanta aad ugu badan loda madaxa laga tooganhaye burki lagu dilahayo ama deegta la marjinhayo ribada baktiga waxaasaa ku badan marka waalidiintu waxaa laga rabaa inay su-aal hawshaa ka keenaan hooyoy xageed waxaan ka keenay xageed ka shaqaysaa si latifan oon la dareensiin ha ilaahay shaqa makuusa hooye maxaad hesha carruurta waa la siri karaa mogti baa hawshoo loo ogaan kara agoon la ceebaynayn xaggana aan la duraynin baa la ogaan karaa meeshayhe wax ka keenaan kuwan suuqaad ku sii daysaan baa lamid a ah. ee toonka ku sii daynaysaan su-aalo badan bay u baahan yihiin waa haddaad xalaal miranayso haddii laakiin adleed meesha biyo cabaal iyo carabdhaq baan ka raba iyo hawla ku taalla hawsha waa iska garanaysaan somali waa inu isnaqaanaa fa jaa'a yowman maalin buu yimid ninkii la yimid faakala minhu abubakar baa wax cunay intiisiibu wax ka cunay faqaala lahu lghulaam addoonkiiba wuxuu yidhi su-aashiibu inla maanta la weydiinin buu arkaay ma og tadri ma og tahay abubakarow maa haada raashinkan aad maanta soo shaqeeyey meeshaan ka keenay ma hada ay wuxuu yahay ma og tahay buu i kayfiyadiisiiy qaabkan ku keenay fa qaala abubakr wuxuu uhi wamaa huwa or muxuu yahay waa waan ku hafay inaan ku weydiiye waan hafayey muxuu qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa hadda ka hor hadda mee wuxuu hi hadda ka hor baan takahantu indhahaas kugu qabta liinsaani insaan baan iskaga dhigi wax sheeg takahantu ya takallaftu lkihaana wey anoon aqoonnin baan idhi waxaan ahay nin wax sheeg oo xidigeeyo curaafa wاlkaahinu في الcرف الشhرc waxaa weye كuل man يخبر بma يكuن min غayri dليiل شharciي soo gaabi warka أxad walba oo ku yidhaahda waxa dhachayaama iman doonaan sheegaya ka sheekaynaya isagoon wax dliiloo شharciga haysa nin baa kaahina hadda kahor markii wuxuu ihi qolyaan wax iweydiyo intay imoodeen wax sheeg ahay falfallow iyo faaliye inaan intay imoodeen iyo indhahaas kuu qabtay buui mana aqoonin baasha kuntu waxaanabutakahantum mid wax iskaga dhigay liinsaanin fi ljaahiliyati xilliga islaamka ka hor insaan bani iskaga dhigay inaan ahay kaahin wamaa uxsinu lkahaanata wax sheegnimadana maanan aqoonin bui ma wanaajin jirin ilaa anii khadactu waan dagay buui waxaan waan saas weeye gabadhu wiil bay dhaali doontaa noqon doontaa hawsu waa sidaa wuxun baan afka iskaga dhuftay buui ilaa anii khadactu waan dhakray oo waxaan iska dhigay inaan ahay kaahin xariif ah hawshii baa iskaga hagaagtay waa sagaaradii tooyada la kulantay oo wey falaqiyanii wuu ila kulmay ninkaan maanta suuqa isku aragnay fa acطaanii xooluu isiiye lidaalika indhaskaqbashada an dhaskagu qabteen kaahinka iskaga dhigay ee hawsha iskugu toostay yo maanta ujuuradeedii isiiye buui wadaad moogta tufsiisa la aqbalay xoogow loo dhiib ku faxahayaa saan iska dhigay buui fa acطaanii lidalik abubakar wuxuu og yahay xadiidka abi mascuud fi saxiixayn nabigu inuu xarimay naha can mahri اlbaqyi wa xulwaani اlkaahin kaahinka waxa la siiya ninka wax sheega waxa la siiya waa xaaraan qaطcan idan abubakar ooma diidano ismana matajinayo dhagarta iyo khayaanada uu sameeyey wuxuu matajinayaa sharcan kaahin wixii la siiyaaba xaaraana ama kahanadu dhab ha noqoto aqoon u yeela waxsheegnimada ama ha u yeelan waaba xaaraanba wix lagu baxsho laba cudur baa iskugu tegay dhagar iyo khayaano iyo ujuurada kahanaa laga qaato ayadna xaaraan ah haada akalta minhu faacطaanii wuxuu ii siiyey lidaalika arrinkaasuu ii siiyey haada aladii kanuu i akalta minhu maanta wax ku cuntay faadhala abubakar yadahu abubakar baa gacantiis wuxuu geliyey afkiisuu geliyey faqaa waa matagay kula shayin fii banihi wax walba cawsigalaybu iska soo matajiyey riwaa xadiidku uu leeyahay kharija saxiixayn markaas abubakar intuu oybo ilaahayow waxaan kaaga cudurdaaranayaa oon dembidhaaf kaa weydiisanayaa wixa ku hadhay caloosha salkeeda ama xidmaha ku dhagay addoonka ka sheekay wuxuu isu matajina waxaan ka baqay buu inuu naf baxo suu qaq ogu ugu celinhayay iyo waan ka baqaybu inuu naf abubakar xataa khashiitu an takhruja nafsuhu macah matagiba inay naftu soo raacbaan ka yaaba su isu matajiyey kadibnu gacmaha ka hortaago ilahi waxaan kaga magangelayaa sharka waxaa ku hadhay xiidmaha ama dhiigga raacay ila durbo ma nin wadna la yidhaahda iyo cawool baa shaqaynay wux la qaybinayaa ilaah wixii aan soo saari waaya baan kaa magangelay dhowr goor baa abubakar sameeyey ibnu sariin wuxuu yidhi awalu man istaqaa'a waa abubakar buuri shay laga shakiyey ama xaaraan weeye lagu sheegay ruux ismatajiyo muslim ah abubakar baa ugu horreeyey runtii yani waa dadku waa ka iimaan badnaa waa ka aqoon badnaa lamid ma ahayn rawahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey haddii marka uu yahay wadaaddaha wax ta'awiishada buk muxuu dhihi lahaa hawshan hawl dhacdo wey qabla islaam cafa allahu cama salaf keen hawsha so sidaa maaha wuxuu waaba kufaar bay iska ahaayeen wاlأصlu fii maal اkufaarna waa alxilu wاlibaaxatu weeye waa arin dhacday qabla اlislaam hawshu hadda waa dhagdhage ilaahay baa ka keenee keen wadaadaheenna hawlaho sooma garanaysaa abubakr laakiin hawshaa shuqulkuma laha aska fogeyna waxaa wasakda ah alkharaaju shayun weeye yajcaluhu asayidu waa shay uu sayidku saarayo calaa cabdi addoonkiisa waa shay maal baa loo jeedaa yuaddiihi addoonku uu gudanayo kulaya maalinkasuu dhiibayaa wa baaqi kasbii inta soadh soo shaqeeya addoonkuna yakuunu lilcabdi buu ahaanaya wa can naafic ana cumar bkhadaab radi allahu tacaala canhu naafic cumar ma soo gaadhin waxna kama wariyo laakiin xadiidka wuxuu ka warinayaa mawlihiisu cabdullah bn cumar ahaa an cumar bn khadaab radi allahu tacaala kaana wuxuu ahaa farada kii u jaangooyey oo ooga dhigay lilmuhaajiriina alawaliin muhaajiriinta hore muhaajiriinta hore haddii la yidhaahdo laba macnu baa loo jeedaa ama waa dadkii u tukaday labada qiblo baytulmaqdis iyo maka u tukaday oo dadka hore ah intaan ama waa dadkii beder ka qayb galay labada ilaaq baa lagu ilaaqaa muhaajiriin alawaliin waa miman shahida badran aw miman salla lilqiblatayn labada macno lagu ilaaqaa muhaajiriinta hore marka labada qiblo u tukaday ee islaamka asalka u ahaa ama bederba ka qayb galay dagaalka bedere qiimaha badnaa wuxuu u jaangooyey oo mushaar oga dhigay arbacata aalaain afar kunoo dirham buu siin jiray wa farada libnihi cabdullahi bni cumarna wuxuu u qunday mushaar oga dhigay alaaa aalaain wa hamsamiatin saddex kun iyo shan boqol buu ka jaray asaga fa qiila waa la iday waxaa li cbdullahi bni cumar waa muhaajiri waana min almuhaajiriin awaliin weeye waa soo gaadhay bader soo gaadhay weeye laakiin kama qaybgelin lisakari sinihi buu oga qaybgelin waa ogtihiin waxaa weeye wasala lilqiblatayn seed leedahay faqiila lahu waxaa huwa ibnu cumar min almuhaajiriina awalin buu ku falima naqastahu maxaad mushaarka xooga dhintood oga goysa oo shan boqol oga goysa faqaala wuxuu yihi wuxuu iska ilaalinayaa tawaruc buu ku dhaqmaaya wuxuu iska ilaalinayaa amaad meeshaasi dhib kaa soo gaadha oo wiilkaadi aad la sintaa dad uusan la sinnayn idinkuna carruurta islaamka oo dhammaanaysa agoonta gaajo u dhammaanaysa ad la ordaysaan shaqo iyo xoolo iyo meesha ugu fiican baadba xoola ku bixinaysaa weliba risaas baad ku ridaysa cabdullaahi cumarna muxuu leeyahay amaa wiilkaad la sinto dadka kale meeshaa dembi kaa soo gaadha an boqoloo buu ka gooyey isagoo muhaajira ah oo saabiqa ah oo awali ah faqaala wuxuu idhi dareenka cumar u fiirso inamaa haajara bihi abuuhu wa fii riwaaya abawaahu wiilka cabdulaahi waa runtii waa muhaajiri waa saabiq laakiin hooyadii aabbihii buu la socday markuu soo jiranayay buui maalinkuu soo jirodana kooiyo toban sanuu jiray abdulahi bni cumar kooiyo toban jir buu ahaa wuxuu idhi ninka asagu iskii usoo birjeexay ee dhibka soo maray ee iskii u soo dhaqaaqay iyo wiilka aabbihii hooyadii ay raashinka u karinhayeen ee garba waayeen ay difaacahayeen isku xaq ma aha buui hawsha ayaa yeeli lahaa walidaalika cadlu cumar wa siyaasatuhu asiyaasiya cafwan aliqtisaadiya ilaa amminkan baa la daraaseeya ilaa amminkan baa gaaladu daraaseeya inamaa haajara bihi waxaa la soo jiradoo la soo dhaqaaqayo maka ka keeno madiina la yimid abuhu aabbihi yaquul wuxuu u jeeda eh, cumar u jeedaa laysa ma ahaanin huwa kaman haajara binafsihi laysa ibnu cumar ma aha weeye laysa huwa ibnu cumar maaha cabdulaahi ma aha kaman huwa haajara binafsihi nin naftii usoo jiro asagu madax bannaan oo oday oo asagu kharashka la soo baxay oon cid difaaci jirin oo alla ku xidhnaa oo dagaalamay oo yimid iyo cabdulahi ismid ma ahaba wuxuu simi waaye cabdulaahi usaamu simi waaye oo uu yidhi usaama nabigu kaa jeclaa laba uusan nabigu u sinnaynna inaan u simo dheefta ma soconayso xasan iyo xuseen buu cabdullaahi oga badiyey oo yidhi waa waa labadu wiilay faaduma dhashay weeye nebi maxamed jidhkiisii weeye cumar hawshiis waa garanaysaan ayib ninkii noocaas ahaabay kuwa soomaali maanta sheeganaya ay ilaahay ugu dhawaadaan shaydaan bay ugu dhawaanayaan hee in la duro oo diinkiisi wax laga sheego le gaal buu ahaa oo kan ahaa hadda koor baan inkala hadlay nimanka ma aha idi yidhi soomaali ma aha nimankaas soomaali ma maxaa yeele soomaaligu waa muslim ninkii diinka ka baxa soomaali ma aha muslim ma aha soomaaliya waxaan isku ognaa inay tahay waa muslim nation weeye ama waa islam nation weeye zambia ma maqasheen waa christan nation ma maqasheen idan ninkii diinta ka afqurme diinka ka baxa ama ku tunta soomaali maaha muslim maaha wixii hadda ka dambeeya waxaanu ka dhigaynaa ya islaamnimadu waa jinsiyo marka soomaaliya la joogo macnahana ka oga dan leenaha hadda kii khatartaa maaha lianna intay kuray iyo fuudlay qaadaan meelaha geen kuwii reer faranjiga oo soo aafayeen bay waxay dhaheen kristan baana soomaalina waana waxaan leenahay somaali ma tihiin limaada muslim ma tihiin ninkaan muslim ahayn soomaali ma aha warka waa in la fahmo siyaasad khatarah soo socota hawsha sida soomaaliya boqol kiiba boqol waa muslimiin marka hadda muslim aan sheegahayana waxay islaan sheegtaan u jeedaa macalusuufiyidiin mushrikiintiini gaaladiini wuxoo dhan marka waa xisaabsanhayaa maxaanu xisaabsanhayaa ya hawlo siyaasadeed baan leeha hadhow markaan kala baxayana warkayga waa cadaysanaya laakiin hadda marka halkaa la taagan yahay ninka islaam sheegta unbaa soomaaliya wax ku leh laakiin waxaan islaam sheeganayn e baasaboor lama siin karo baasaboorka looma goyn karo ninkaan muslim ahay baasaboor soomaaliyad waa in lagu qaato muslim laguma qaadan karo soomaalinimo soomaalida maxay ku xidhan tahay islaamnimoay ku xidhan tahay ruux inuu islaam sheeganayo qadiyadda waa inaad ku dagaalantaan hay foorarina wax badan indhaha kala qaada wax badan baa soo socda وعن عطية بن عروة السعدي الصحاaبي الجد رضي الله تعالى عنه قال صxaabiga wuxuu yidhi قاala رasuل الله صلى اه عليه وسلم laa yblغ الcabdu adoonku ma gaadhayo an yakuuna inuu noqdo uu ka mid noqdo min almuttaqiina kuwa alla ka cabsada min almuttaqiina fi اlwaajibaati wالsunani xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaan dhib lahayn xadaran baqiduu ka baqaayo limaa bihi ba'su wuxuu dhib ku jiro ilaa shay aan dhib lahayn oga fogaato od oga tagto amaa dhib kaaga yimaada muttaqi ma tihin muttaqiinta lagugu tirin maayo inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin itiqaa'u waa saddex darajo itiqaa'u shirkin itiqaa'u kabiiratin wa itiqaa'u cafwan itiqaa'u macsi wa itiqaa'u shubah saddexdaa wey shirkiganaad iska ilaaliso inaad macaasida iska ilaaliso iyo inaad shubahaadka iska ilaaliso idan iimaan kaamila iyo taqwo dhammaystir oo shirki iyo macsiyo iyo shubha la iska ilaaliyen noqon maysa mutaqiga ilaa aad ka fogaato shay aan dhib lahayn baqid aad ka baqayso ama wax kaga yimaada dhibaata kaaga timaada darteed laa yabluqu alcabdu addoonku ma gaadhayo an yakuna min almuttaqiin xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaan dhib lahayn sharcan marka la fiiriyo xadaran baqid uu ka baqaayo lima bihi اlba'su baa ku timid fii jaamic tirmidi al in la lima bihi اlba'su shay dhib leh amuu kaaga yimaadaa wuxuu nabigu odhan xadiidkii xasanka wadaadna daciifiyeen ijcaluu baynakum wa bayna alxaraami sitran min xalaal war idinkii iska xejiya xaaraanta derbi dhanoo xalaal ah shayga xaaraanta waxaad iska xijisaan derbi dhanoo xalaala oga taga matalan nin baa guri baa idinka dhexeeya isku seeraad tihiin hal mitir ooga tag adu aad leedaha u sidaa inta aad gosan lahayd taaka asagu uu leeyahay haddaba aama iska badaa inaad wax oga tagtee wixiisii baad qadanaysa weliba maxkamad ku geynaysa rawahu tirmid waqaala xadiiun xasan sida uu tirmidi sheegay weeye dahabina xaakimna wuxuuhi waa saxiixu lisnaad dahabina waa ku waafaqay waxtaja bihi axmedun fii kitaabi alwaraci yuu xadiidkan xujaystay aabbihii wiilkiisa cabdulahi abubakr maruudi cafwan baa su'aal weydiiyey markaasuu imaamow hooyadaiyo aabbahay oo cunto shubha ku jirto cunaya hadday ii yeedhaanoo kaali nala cun yidhaahdaan maxaan sameeya xaaraan maaha la soco raashin shubah ku jirto xalaal dareen laga qabo bay aabbahi hooyada cunayaan wayna igu yeedheen hebelow hooye kaalay ila qadee wuxuu hi axmed diiday kula cuni mahayo shubah ku jirta ha meeri buui waan dharagsana hooye iska wad daybaan quracdaa igu dhoweyd ma dhoweyd baan beer cunay hadhow baan wax ku dhufan doonaay bal hadda aduu iska jeed wareeji buui waalidkan ha ha dahrin baashanna ha cunin buuhi xadiidkan marka xujaystoo sheegay axmed ixtijaaju axmadin fii maxalli su'aal maxay tahay waa inuu xadiidku ka sugan yahay bay kutusaysaa bay kutusaysaa warkan wadaadku maxaa hoosta ku sheegay macno badan ma sii lahaa ninka uu sheegaya uu leeyahay waa cabdullahi bn zid damashk waa daciif yacanii laba cabdullaahi ibnu yazid baa cabdulahi ibnu yaziid ibnu rabiicata dimishki oo wadaac oo kadaab ah ayaa jira ninkanna waa cabdullahi ibnu yaziid kaasagu waa taabici baa lagu sheega ninka matruuga dhan waa xadiistu waa mawduuca la yidhi aad munkarka xadiistu ay manaakirta tahay waa taabici abidardaa iyo abu maam wax ka wariya inta badan ninkan taabici ma aha cabdullahi ibnu caqiil baa wax ka wariya asaguna rabiicat alqasiir iyo cadiya ibnu qays baa wax ka wariyaa can الsaxaabiyi waana isagu min atbaaci الtaabiciina ninkan asaga wax jarxiyey ma jiro jarxuhu laa yasixu an axad ninkan in la jarxiyo markay u badan tahay waa majhuulxaal waa majhuulxaal ninkan isagaa bukhaari baa sidaa u kala qaday fii taariikhihi laba wadaad bay kale yihiin isku baabna ma aha ibnu casaakir wuxuu yidhi mehe bukhaari baa khaldame waa isku mid mizi wuxuu yidhi asaaba albukhaari wa akhta ibnu casaakir alxaafid almizi dahabi baa ku raacay ninkan marka xadiikiisa tirmid baa taxsiiniyey xaakimna wuu saxiixiyey dahabina waa ku raacay wadakar ibnu xibbaan fi iqaat walam yujarax jarxi ka sugan ma jiro jamiica juruuxaadka la soo guriyo dhanna ninka kale khusaysaa ninka axmed wuxuu ka yidhi axaadiiu mawduuca ninkana xadiidkiisii wuu xujaystay fii baab kitaab ilwarac kala fahma masalada ninka marka waa xadiikiisu waa xasan weeye markuu u yaryahay baabu istixbaab اlcuslati cinda fasaad الnaasi wالzamani aw اlkhawf min fitnaة fi اddiini wwuquucin fi xaraamin wa shubahaatin wa naxwiha baabkan bal aan raaciya baabka hore ya maya maya afurka iskaga soga xaggeed u ordaysaan ajir baa idiin socdee baabu istixbaab alcuslati in la jecel yahay dheeraashaha laga dheeraada dadku laga fogaado duurgalka inaad duur gashood meel cidla ah gurigaada isku soo xidho ood soomaali ka fogaato meel ahaa iska degto cinda fasaad innaas dadku markay fasahaadaan diintoodu xumaato cudurradu bataan ma aha cudurrada diineed markay bataan dadku xumaadaan iskaga dheerow iyo wazamaan xilligu markuu xumaado aw ilkhawfi ama marka laga cabsado min fitnatin fi diin diinka in lagaa fitneeyo adaabaa marka si goonaa lagu maagan yahayo la rabaa diinka in lagaa fitneeyo waad ka cararaysa iyo w cinda alkhawfi eh, min wuquucin fii xaraam inaad xaraam ku dhacdaad ka baqaysaa dad soomaalida ka dheeraato waad iska ilaashamay maalan laakiin haddaad dhex ka baqaysa inay xaraamku xunsiiyaan diinta kaa fitneeyaan cuqdad ku geliyaan faara qabiilku baraan kuwa iska fayoobaa somalida arbaryahan si baasha loogu waday waxaan qabiil ahayn qabyaalad baa wadin qabyaaladiiba diin ka dhiganhaya way ku aafayn habeen war markaad gurayadoo lagu hayo aad tagto ood baasha uun fooda lagaa geli way ku geli ninbaa ninbaa whatsappka aan ka xidhiidhi jira oo reer nairobi ah maalin dhaweyd baan balog iska saaray waxaan u saaray kilib iima soo diro ilaa waa kilib ku saabsan qoyskasoo ka dhashay taariikhdoodii iyo say ahaan jireen iyo in ayagu soomaali sanka haysan jireen waxaa unbuu wadaa kelimo wacdiya ima soo diro wax waanaa ma soo diro intaa unbuu wadaa bal ka warrama hore nintynnkii baa ninkaa bartay waagi hore nin fayow buu ahaa oo iska fiican hawshaana aqoonninba hadda korban intaan weydiiyo qoyskiisi uu garan waayo anaa u soconays tahay ninka asaga ahaa waxaan qorshahayn ma wado yaa fidneeyey waa la aadamaha ku dhex jirkiisu mar badan ku dhibaataynayaa marar badanna wuu ku dheefinayaa walidaalika salafku isku khilaafeen karat اlikhmaan ma safaham se waa xikmo inay bataan ma dabaalnima mse waa diricnimo sufyan waa dabaalnimo wadaadana waxay dhaheen waa diricnimo idinka idiintaalla waxaad hadda ka dhigaysaan hawsha iska ilaaliya ummadda in lagu dhex jiraa wanaagsan intay suuban yihiin roon yihiin laakiin hadday fidnoobaan oo fasahaadaan dhibkooda badan waa laga dheeraadaa iyo wawquucin fii xaraamin wa shubahaatin wa naxwiha iyo shubahaad iyo wixii la halmaana inay kugu dhex ridaan ama ku geliyaan markaad ka baqayso hadda saad u joogta waxaa lagu dhihi kambayinka baa socdee keen qaaraankii kuurada keen kii keen m c a baa socda baarlamaan baa socda isaga gafanaa socda wixii hadda dhawaaqay soomaahayn hawshii qorshii soomaahayn ee dhagahana xanuujiyey seed yeela haddee inaad ka cararta mooye ama dhagaha xidhato ama aad beendal dasho ma hayo ma heli karo kuma jiro meel kalea qaaraan igaga fadhiyaa warar waagi dambe waaliig wuxuu u diidan yahay waa lagu soo saari si lagu wada ku keenaya marka soomaali warkeedu waa dhib badan yahay allahana dhowro qaal allahu tabaaraka wa tacala fafiruu ila allah ilahay xaggiisa u carara xumaanta iyo macsiyada ka carara alla u carara ka fogaada meelaha lagu aafoobayo innii lakum anugu idinka waxaa idiin ahay minhum min ciqaab illaahi nadiirun idin ahay mubiinuna weliba cad caddaynaya xaqana وعن سعد بن وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه قال حساب وحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك الله لبان مقال حديثك قصه لها ويلو أسول له عمر ليداهدو ابن سعد بمال كيمد كوفة بصرة مكية ركا كيمد سعدو انتو اسكاقا ديرادي في النادي iyo dagaalka معاوية على ka fogaaday iskaga carro duur cidlaa degay oo hala irmaana iskaga dhaqda inuu ka qaybo dagaalkana diiday baa wiilkiisa cumaraaba intuu magaalooyinka taybuu yimid meel fog buu ka arkay asagoo soo socda markaasuu i allahuma inii acuudu bika min shari hada raakib ilahu ninkaa soo saaran gaadiidka sharkiisa kaa maangalay wuu garanaya wiil iyo waalidku waa isyaqaanaan inuu fidna la socdu garanaya markuu soo fadhiisto aabbihiisa wuxuu hi waxaad ahayd min almuhaajiriin alawaliin awalu man rama bisahmin fii alaab buu sii daayey yahay dhab ah adoo sidaa ah adiga kugu fac kugu ayni ahayn kugu aqoon ahayn kugu diin ahayn kugu dadnimo ahayn yaa maamulkiiyo kursigii maanta ku tartamahaya aduguna meeshaan hala irmaan oo cadho qaba maxaa meesha ku dhigay kaale baasha ka qayb gal xadiidkuu u sheegay wuxuu idhi fadhiiso adoo nii imaan ilaahay ka mangalaye haddana xadiidka iga <clears throat> nabi maxamed yaquulu leh in allaha yuxibu ilahi wuxuu alcabda addoonka attaqiya alla ka cabsada isdhowre is ilaaliya alhaniya hina nafsi naftana ka hodanka ee naftiisu ay deeqdo n aadam u hanqaltaagin alkhafiya ee qarsoon war sidaana ani ii roone duurkaasaan iska galay halka igu daabo idan waa maay alkhafiya markuu zamanku fasahaado siduu sacad yeelay inaad iska carto duurkaa iska gasho ilaahay halkaa ku caabudo aadamaha dhibkaad kala dheeraato sharkoodan aad ka fogaataa kugu dan awooye wlmuraadu bilhina huna waxaa weeye haniyu nafsi nafta ka hodan ah adoo iska faqiiro iska baahan baabad qanaaca iyo kafaafba iska lafda waa iska iimaansan tahay waxan yarkaad iskaga qanacsan tahay waa wax la helo wey waa shay ilaahay bixiyo fadl iyo naxariis ah kama sabaqa fi lxadiid saxiix sida kusoo hormaray xadiidkii saxiixa alhina hina nafsi laysa alhina bikatrat alcarad can katrat alcarad weydinkii soo maray walaakina alhina hina nafs وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل ba wuxuu ihi نبi mxamed weydiiyey أي الناaسi أفضل ya رasuul الله rasuulka ilaahayow dadkeebaa u fadli badan muslimiinta kee u fiican qaal nabig wuxuu uhi mu'minun baa u wanaagsan nin alla iyo rasuul rumeeyey iyo aakharu mujaahidun binafsi naftiisa ku jihaadahayo oo jidka ilaahay ku dagaalamay naftiisi keenay wa maalihi hantidiisi geliyey fii sabiila jidka ilahay geliyey naf iyo maalbu waa diyaar cidna mushaar kama rabo say isiya ma laha asagaa soo qaadanaya bokod manigiisa soo qaadanay ninkaasoo ugu qayr badan idan alla rasuul waa rumeeyey naftiisibuu quuraya iyo maalkiis maxaa dhiman haddee maxaa u hadhay ninkaas wuxuu hi saxaabigii uma man nabi allow yaa ku xiga ninka ninka lama gaari kara yaa ku xiga laakiin qaala subn wuxuu ihi rajulun ninbaa ku xiga muctasilun dheeraaday ku fogaaday fii shicbin gol oo mina ashicaabi golahan ka mida gollaha labada qow meesha ka dilca dhexdooda gol la yidhaahda halkan qow baa kaa jira halkan qow duleelka dhexdooda ayaa gosha la yidhaahda inta badan faraq iyo laag baa ka dilaaca biyaha xagga ka yimid kuwa xaggii baa dhulka jeexaaya yacbudu rabbu rabbiga caabudaya dadkiibu iskaga fogaaday xayntiisi iyo meel gola iyo duur la aaday halkaasuu rabbi ku caabudaa dadkana waa iskaga dheeraaday ninka muxuu ahaa waa muslimiinta wax tarayay rajul caama buu ahaa dan guud buu u taagan yahay jihaadkila waa dan guude naftiisi maalkiisa muslimiinta ku difaacahaya ilaahay buuna kana waa maxay hadduu muslimiin waxba tari waayey oo ka baqa in la aafeeyo duurku iskaga cararay dhibkiisiibuu kala tegay dhibkiisiibuu ayaga kala tegay wa fii riwaayatin waxaa ku yimid yattaqi illaha ilaahay ka cabsanaya rajulun muctazilun fii shicbi min ashicaabi meesha yacbudu rabbahu ah, ah waxaa ku yattaqi illaha ilaahay ka cabsanaya wayadacu الnaasa dadkana kala tegaya min shari sharkiisa kala dheeraanhayo kala fogaanay sharkiisa walaalka haddaadan dheefinaynin hadhibin buu isyidhi waa iska fogaaday muttafaqun calayhi ina qaybta dambuu xadiidku markaa imaamku ka xujaysanaya anhu an abi saciidin qaala qaala rasul sl l slam rasuulku ilahi wuxuu yidhi yuushiku waxaa dhow hadda waad roontihiin muslimiin waad dhaqantihiin waxaa iman doonta an yakuuna khayra maali lmuslimi ruuxa muslimka maalkiisa ka u wanaagsan inuu noqdo hanamun xayn adhi ah ruux hanti uu yeesho waxaa u khayr badnaan doona aakhiru zamaanka adhi yatabicuu la rahraacayo bihaa adhigii shacafa aljibaali buraha igarkooda iyo fiintadooda iyo meesha sare ee baar u qaybta saraa la igar iyo fiinta iyo baar iyo waxaad teegtaanba meelaha kore meelaha dahdo hadduu dogo in la soo martiyo oo dad muslimiin soo garab dagaanoo beel meeshii fadhiisato laysdhibu ka baqaaya qowga sidii goodarkiiba meelaha tagaaya ilaadhin baa meelaha kuu tegi geel lona meeshaa kuu qaban mayso geella kuu qaban maaye yatabicu la raacahayo bihaa xayntii wuxuu la raacay oo golbo uula guuri shacafa eh, aljibaali qawyaha igarkooda iyo meelahooda korafiyaddooda ee iyo waa mawaaqic alqatri roobka meeluhu ku dhaco daruurb meesha ka daad waxaynta la aadahaya iska guuraya meel buu naq ka daaqin haddana iska guuri waa iska soconaya mawaaqic alqatri ku do'o muxuu saa u yeelayaa yafiru bidiinihi min alfitan diinkiisii buu kala cararaya in laga fidnayo yafiru wuu la carari bidiinihi diinkiisii iyo iimaankiisiibuu min alfitna kala cararaya rawahu albukhaari hacafa aljibaal aclaaha wey hacafa kulli shayin aclaahu baa la yidhaha hacafa hay walba shacabkiisu waa alaahu meesha u sar addama masaajidku shacaf buu leeyahay wax walba meesha u hosha waa shacaf halkaa u karraysaa shacafka la yidhahdaa aclaha meesha u sarraysa wey idan xadiidkan wuxuu tusayaa xilliga fidnadu ay dhacday diinkaada aad u yaabto u cabsato inaad cararto inay min asunna tahay salafkuna waa yeeli jireen saxaabadaa yeeli jiray nebi maxamed baa ku dardaarmay laakiin inta la dhaqan yahay muddo khayrka fari karto ee xumaha ka reebi karto dhibkaada aad ka xaslan karto dhibkoodana u dulqaadan karto inaad dhex joogto wax tartaa wanaagsan wuuna keeni doona imaamku baabka asaga ah وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلهي النبي مدر إلا هدو إلهي النبي الدر ونسومر حديثك رعى الغنم أربو صور راعي nabi walbo ilaahay duro adhi buu soo raaci jiray xikmaana ku jirto looga dan leeyahay faqaala asxaabuhu nabi maxamed xertiisa waxay idhaahdeen wa anta nabel adug ma xataa adiga adugun ma soo raacday qaala nacman waan soo raacay buui kuntu arcaaha adhigaan raaci jiray calaa qaraariita liahli makkata waxyaroo diinaaron ku heshiinay baan yaan mashqaayid oga qaadan jiray aan xidhaala u qaadan jiray qaraariidku waa juzu min adinaar hadda korna baxi ku jira waynu soo maray liahli makkata reemako ammiin inuu yahay oo run badan oo aamin oo daacada yahay oo xilka iskale waayey marka tay adha isku soo dardareen buu nabigu u raaci jiray wax yarna ka qaadan jiray intuu yaraa rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey xadiidka asaga ah kuntu arcaaha adhigaan raaci jiray calaa ay biqaraarita yacanii wax yaroo dahab ah juz min sumuni ama cayntiin ama nus waxaad tiraadaan oo kale weeye liahli makata reer makaana u raaci jiray oo adhigaas reer makaa lahaa maxaa ka khusaya marka hawshan ayadaa xadiidkan munaasabadu leey baabki miyaad aragta miyaad garateen hmm. ya maya ad waxaan ku jiray in dadka laga fogaado inay wanaagsan tahay markuu zamanku fasahaado dadku xumaadaan nabi maxamed baa ari reemaka u raaci jiray xidhaalo yarna ka qadan jiray baabku maxaa ka khuseeyey ya may arigu waa maal wanaagsan buu ka rabaa xadiidka horu ku xoojinayaa ambiyaa soo raacay oo soo dhaqay macnahaasuu nawiga ka rabaa macno kaloo meesha muuqanaya <laughs> ma jiro hadduu baabka dambe ku keeni lahaa wuu ficnaan lahaydoo arigu dhib baa lagu dhaqaa waa iska tabaryaryahay waa dhib badan yahay xayawaanko dhan buu u nugul yahay ilaalin badan buu rabaa dulqaad fara badan buu rabaa ai nin raacay waa nin gegsada oo dulqaad oo sabir badan oo gaajada u adkaysta dhowr iyo toban nooc wey aigu midbaa biyoboob aba midbaa gooni iskaga dhaqaaqi midbaa hadhaaa nafta ka aba riicadku iska yaaci iduhuna way soo loodi wax lasu keeni kara aigu maaha marka ai nin u gegsaday dadna wuu dhaqi karaa nin ai dulaad u yeeshay aadana u gegsan kara u dulqaadan karaa xigmadaasi waxay ku fiicnayd marka mukhaalatatu naas in lagu hoos keeno hadda wuxuu ku xoojinaya xadiidkii hore ahaa waxaa dhow inuu arigu noqdo maalka u khayr badan ruux muslima uu yeesho ai inuu khayr badan waaba kutusabu imaam ku leeyahay soo raaci jiray munaasabada waxaana ii muuqda majididkuna kusoo fikira insha allahu tacaala shuraaxduna way ka boodeen xikmad hadda way sheegi waayeen niman meel bu ku dhuftay laakiin taa anugu aan tilmaamay baa ila quruxsan haddaad iga diidaanna bari baynu wada insha alla rawahu lbukhaari wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala rasul sal l slam annahu qaala rasuulku wuxuu yidhi min khayri macaashi nnaasi lahum min khayri macaashi nnaasi lahum ay min khayri cayshin linnaasi baa laga wadaa nolol bini aadam noolaada midda u khayr badan waxaa ka mida macaashku waa altacayushu wاlcayshu waa nolosha xaaladda nooleeda ku nooshahay wey min khayri macaashi الnaasi dadka noloshooda midda u khayr badan waxaa ka mida oo lahum linnaasi u ahaatay rajulu mumsikun cinaana farasi fii sabiil اllah waxaa loo jeedaa uun dadku nolol ay ku noolaadaan midda u khayr badan waxaa ka mid ah waxaa ka mid a rajulunin mumsikun haysta oo ku dheggan cinaana farasihi faraskiisa liijaankiisa iyo xakamihiisa fii sabiila jidka ilahay ugu dhagan faraskiisiibuu hogaankiisa hayaa lijaankiibuu hayaa jidka ilahay buu ku duulaya dan kale ma laha intaasuu heegan yahay u xidhan yahay yaiiru waa duulaya calaa matnihi ama waad ka sifayn haddaad doontee calaa matnihi dhabarkiisu ku duulay matnigu waa dhabarka dahriga dhabarka faraska matni la yidhaahda yaiiru wuxuu ku boodayaa calaa matni faraska dhabarkiisa kulamaa mar kastoo uu maqlo haycatan qaylo aw fascatan ama dareen oo maqla haycadu waa qaylada iyo dhawaqa ee warka baxaay warka kacaa war soo gurmaday fascaduna waa naxdinta yaree soo korodha way kale xoog badan yihiin wax laga argagaxo wuxuun la dareensado taara calayhi waa ku duulayaa faraska dushiisabuu ku boodayaa yabtaqii asagoo doonaya alqatla inuu dhinto oo la dilo awal mowta geeri buu ka raadinayaa madaanahum meelaha laga fishee laga malaysto meelaha khatarta ah ee seebtu isdhaaftay ama waranku isdhaafay ayuu gelayaa isagoo shahaada raadinaya muslimiintana difaacaya kaasi marka nool bini aadam ku noolaado midda ugu khayr badan ku jira waa inaga horadan soo maray muminu mujaahidun binafsihi fii sabiil lahi binafsihi wamaalihi fi sabil ugu badan nabigu soo yidhi aw amase rajulun weeye ayaa min khayri macaashi الnaas nool bini aadam midda u khayr badan waxaa ka mid ah rajulu nin ai xayn dhex jooga xayn yar hanaymatu waa tashiru hanamin aw rajulu weeyo fii hunaymatin xayn yar dhex jooga fii ra'si shacafatin qawbaarkii la jooga shacafadu waa fiiqa taagan kaa fiiqa taagan korkiisa jooga oo min hada shacaf min hadihi shacafi buurahan taagtaagan ama qawyadan iyo baararkan iyo garadan ka ah. aw mase baطni waadin laag dixdeed buu la ama tog dixdii buu la iyo galihii oo min hadi alawdiyati togyaanka ka mid a ah, mar la degaa galaha la iska degaa xilligaan abaarta la joogo weli marka aan roob iyo biyo suuroga laga baqaynin waa iska degaa meelaha wixii ku hadhay ee biyomareenka ku hadhay baa xoolaha lagu badbaadsadaa <clears throat> ninka marka ama galaha iyo laagta dhex degan ama qowga igirkiisa iyo fiintada kore degan xaynta yartana la jooga muxuu halkaa muxuu samaynaya yuqiimu salaa salaaduu ogahaya wayuti zaka zakadana xaynta waa ka bixinaya wayacbudu rabbahu rabbigana waa caabudaya xataa yaatiyahu ilaa u yimaado alyaqiinu dhabti oo geerida alyaqiinhuna waa almowt ilaa yaqiinta u timaado geeri u laysa min annaasi ila fii khayr dadka waxaan khayran ooma qabo laysa min annaas dadka kagama sugno ilaa fii khayr wanaag buu ahayaa xusnu danni buu ahayaa dadka ma dhigo martay waa sooriyeeya ayagana ma dhexgalo rawahu muslim idan waa marka ruuxu muslimka marka ayada ah laban baa lagu badbaday inaad xayn iyo meel cidlaa la tagtay iyo inaad jihaad heegan u noqoto oo halkaa jirto labadan baad ku badbaadaysaa wey wixii kao dhan ku fidnoobaysa yaiiru ay yusricu waa degdegahayaabaa loo jeeda shimbir ma ummaddu u lahaye degdeg baa laga wadaa buu sheekhu kuu leeyahay wa matnu huna dahru dhabarkiisa weye walayacatu waa maxay waa asawtu lilxarbi waa dhawaqa dagaaleed weye qaylada iyo warsoo birmada iyo hili iyo howlaha noocaas oo kale ah iyo ragga iska dhacshay iyo wاlfascatuna naxwuhu waa la mid waa ka agdhowdahay waa uun argagax iyo dareen iyo dhiilla un weeye wamadaanu shay shayga meelaha laga malaystana almawaadicu waa goobaha allatii goobahaasoo yudanu la filahayo wujuuduhu wujuudu اlmowti wاlqatli fiiha in geeri meesha ay aana u tahay la filahayo wاlghunaymatuna wa bidami اlghayni tashiir اlhanami ari oo la tashiiriyo weeye oo hunayma la yidhi shacafatuna bifatxi الshiini wاlcayni hiya aclى اljabali waa qowga meesha u sarraysa wallahu subxaanaه wa tacala aclam